بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد haddii aad farqi dareentaan dabcada aan ka akrinayo iyo tan aad idinku haysataan igu baraarujiya waxaa laga yaabaa inay farqi yar markaa udhexeeyaan sidii shalay nagu soo baxdo o kale qawaacid qawaacid usuuliya تتعلق بأحكام أو بأنواع الحكم التكليفي قواعد أصولية la xiriirta anwaacda alxukm الtakliifi weli waxaanu ku soo guda jirnaa axkaamtii loo kala qeybiyey alaxkaam الtakliifiya wاlaxkaam alwadciya shal oo dhan waxaanu soo ag istaagaynay aan ka soo hadlayn alaxkaam الtakliifiya oo aanu isleenahay noocan ma waa lasoo daboolay dhammaan qodobada marka ugu muhiimsan ee markaa la xiriira marka qawaacid yaro waxaa jirta gadaal ka tilmaamay qawaacidda ugu muhiimsan usuul fiqiga oo ninka caalimka markuu fatwoonayo ama mujtahidka uu fatwo uu bixinayo ama majaamicda ay fatwoonayaan qawaacid wax lagu duldhiso horan waxaan ugu soo baraarujinay qawaaciddan sideeda dusha looga qabtaa qaacidadii usuuliga ahayd baad dusha ka qabanaysaa waxaa weheliye mithaal ama laba mithaal si markaad ay kugu suurtoobi karta inaad kuwa kale kaga qiyaas qaadan kartid marka in sha allah subxaana wa tacala maanta qawaacid ilwaajib buu wada ilaa cabaar baan wadi doonaa haddii ilaah marka uu qadaro qawaacidu alwaajib waajibka qawaacid gaaruu leeyahay mathala qaacidaة اlwujubi fi الdima wa wujub اlأdaa qaacidaة اlwujubi fi الdima wa wujub اlأdaa qaacidada ka hadlaysa in qofka waajibka lagu leeyahay waajibkana ay khasab ay tahay in ay bimacnaa la guto qaacidadaa bay marka u baxaysaa wuxuu leeyahay إida wujida sabab الcibaadaةi الwaajibati haddii la helo sababta keeni karta alcibaada alwaajiba cibaadadii waajibka ahayd sababtii keenaysay haddii la helo shugilat biha dimaة الmukalafi qofkii waa laga doonayaa haddaad maqashid tacbiirka ah mashغuul fi dimati kada waxaa loola jeeda waa lagu leeyahay qoortay ugu jirtaa waa wax laga doonayo oo laga dalbayo ثuma qad yaجib عalayhi الأdاء fi الxaali wa huwa الأkثar kadibna waxaa ku waajiba inuu cibaadadii uu guto marka uu guto waana sida badan waqad laa yaصixu minhu الأdاء fi الxaali waxaase laga yaabaa in haddii xataa iyadoo lagu leeyahay oo qofkii is yihahda bal waajibka la imow inaanu ka asaxayn macnaha ku baraarug macnaha wuxuu tilmaamayaa waajibka haddii waktigiisa la gaaro xukunkii wadciga ahaana meesha uu jiro oo sababtii waajibka keenaysa haddii la hayo qofkii waa laga doonaya salaad soon wuxuun waa laga doonaya waxaa laga yaabaa iyadoo qofka waajibka lagu leeyahy hadduu is yidhahdo waajibkan iska gudna inaanu ka asixin baa laga yaaba misaalka dhegeyso kalxaa'id haweeneyda dhiigga qabta oo kale yajibu calayha soom soomku waajib ku yahay laakiin ka war hadday tira waan soomayaa walaa yasixu minha ka asixi maayo iyadoo mashغuulu fii dimatiha laga doonayo cibaadadii inay gudato haddana hadday tiraaho anoo xayd qabaan soomaya soonkii laga dhegeysan maayo bal taqdii laakiin way qalaynaysaa wakada الsalaaةu taa waxaa kula mida salaadii biالnisbati ilى اlmغmaa calayhi qofka lamiir daboolmay wالnaa'imi qofka hurdo wagayrihima wixii ka soo haray qof bimacnaa hurdo ama qof miirkiisa uu daboolan yahay oo isaga dhanba uu miirka uu ka tegey hadduu yihahdo waan tukanaya qofkaa salaadiisii bimacnaa iyadoo salaadii laga doonaya haddana oo noocan ma oo waqti waajibkii iyadoo waktigeedii uu la joogo haddana arintaasu ka asixi mayso waxaa loo baahan qofka iyadoo miirkiisa uu joogo inuu salaadii marka uu tukado maxaa waa tii xadiidka u ahaa qofka hurdo ilaa uu kasoo baraago kan kale miirkiisa uu tagsan yahay ilaa uu bimacnaa uu miirkiisa marka uu kasoo laabto qaacidada marka hala yaabay marka in lagu yidhaahdo mashغuul fi الdimati laakiin ka asixi mayso suuradaas buu marka bixiyey waa qaacida runtii baraarugeeda markaa mudan waxaa looga qiyaas qaadan karaa masaa'il kale oo laleeyahy waxaan waa lagugu leeyahay laakiin hadda kaa asixi maayo masaaishay culimmadu badana ay wax ka dhalaaliyaan meelahaas bay ka timi قاaعido kala jirto lagu magacaaba قاaعidaة الواaجiب الموسع والواaجiب المضيق والواaجiب المطلق badanaa waxaa laisku khaldaa waaجiب lagu magacaab الموسع iyo waaجiب lagu magacaaba المضيق iyo waaجiب lagu magacaab المطلق waaجiبka موسعa waa waaجiبka iska foran xl ah oo aan meel ku xadidnayn mid مضيق waa ciriiri waqtigiisu xadidan yahay midna waa mطلق أمثiladan ku fahmi doona in shاء الله سuبحaنه وتaعالى qad yakuunu اlwaqt اlmuqadaru lilwaajibi waxaa laga yaaba waqtiga loo qadaray waajibka in lagu guto yasacuhu inuu ku filan yahay wayasacu min jinsihi miqdaaran aakhara in cibaado kale oo iyada la midnana inay marka ay ku filan taha laga yaaba yani waxaa laga yaabaa in maalan iyada cibaadadiina aad gudan kartid cibaado kalen aad ku gudan kartid miaalkaad ku fahmi doontaa fayuqaalu lahu goorta iyada waxaa lagu magacaabaa xiinaidin goorta iyada alwaajib almuwasac waajibka la waasiciyey wmin dalika maala min dalika asalaa salaadii baa ka mida faina waqta الظuhri maala waqtiga salaada duhurka la tukanayo min zawaali الshamsi waxay ka bilaabanaysaa qoraxda markay bartanka ay ka tagto ilىa sayruurati الdili aw ilىa sayruurati dili الshayi mila ilaa shay walbaba harkiisa uu kala mid noqdo wa hada اlwaqt waktiga kan ilan duhurka markii qoraxda ay kabadka ay ka tagto ilaa shay walbaba harkiisa uu kala mid noqdo ilaa laga gaaro waqtigu uu dheer yahay saddex sac laba sac buu noqon karaa soo maha wa hada اlwaqtu waktigan loo xadiday salaadii duhurka ahayd yasacu salaaةa الظhri salaadii duhurkana wuu ku filan yahay wa salawaatin ukraa salaado kalena uu ku filan yahay maala qofki intuu salaada duhur tukado buu salaad kale tukan kara oo salaad kale tukan kara oo salaad kale tukan kara oo hadduu kusuuf soo galo wuu tukan karaa waajibka marka waa waajib markaa balaaran maxaa wuxuu soconaya maxay saddex saaca iyo afar saac o kale wa aakhiru اlwaajibi almuwasaci waajibka muwasaca meesha ugu dambaysa darafka ahna qad yakunu muxadadan kama fi الصalاة waxaa laga yaabaa inuu xadidan yahay sidii salaadii o kale waqad yakunu nihaayaة اlcumr waxaaba laga yaabaa in waajibka muwasac ilaa qofka uu ka dhinto yani cumrigaaga ilaa mar un baa lagaa doonaya sida maala kalxaji o kale xajkii o kale xajka oo kale yani cumrigaaga waajib muwasaca soo maaha sanadkan haddaad sanadka dambe ad aadi kartaa kale ad aadi kartaa yani ilaa ad ka dhimatid buu janiskaad aad haysataa wey wالzakaati oo kale zakada marka waa maxay cinda man qaala waa haddii la qabta ragga leh biأnnahumaa zakadii iyo xajkii laa yajibaani qofka kuma waajiba calى اlfawri markiiba oo bimacnaa waa maxay wuxuu ra'yi waxaa jira leh zakada haddii laba sano saddex sano xataa mar ood yni hadda maala zekada bishan baa lagugu leeyay inaad bixisid wey haddaad dib u dhigtid mushkilo ma leh ra'yi qabaa jira ra'yiga kale qaba ah masalada mukhtalaf fiiha waxay isku khilaafsan yihiin xaj baa la gaaray xajka dib mau dhigan karaa mise uma dhigan karo qaar waxay leeyihin calى alfawt qaar waxay calى tarakhi marka isaga wuxuu rabaa inuu misaalka kuu soo dhoweeyey ee laga dhadhansan maayo meesha in qowlkan uu raajix uu yahay ee waxaa meesha laga qaada yani qowlka wuxuu noqon karaa in xajka markiiba calى alfawr ilan ma ogid yaa garanti ku siiyey inaad noolaan doontid hadda xajka kugu waajiba markiiba xaji zakada hadda laga raba markiiba gudo marka wuxuu rabaa maalan haddaanu qaadano ra'yiga qaba in zakadii dib loo dhigi karo xajkii dib loo dhigi karo iyadan waxaan ka qaadananaa buu yidhi inuu yidhi waajibka muwasaca in taxdiidkiisa ama darafkiisa ugu fog oo noqon karo ilaa nihaayaة اlcumr hadda marka waxay tala sahna maxay alwaajib اlmuwasac marka alwaajib اlmuwasac isku keeno waa waajib ballaaran waktigiisu aad aad u ballaaran yahay xanafiyada aad bay ugu tarax tageen masaladan iyadaa markaad kutubtooda u laabatid waajiب muwasaca maala duhurkii baa soo galay akhirku qofka ka tukanaya waajiب muwasac baa lagu jira ama waxaa fara un keliya maa bayna hada اwaqti ilى hada اwaqti inaan salaadii aan guto afar sac shan sac buu socon karaa cumrigu kalu noqon karaa isbuuc u noqon karaa dhowr bir buu socon karaa waa waajib xl wey iska socdo oo furan wاlwaajib اmudayiq waajiga waajibka la ciriiriyey ee bimacnaa ciriiriga uu ku jiro ee aanan fidsanayn ka sawmi oo kale wey soonka oo kale faina waqtahu soonka waqtigiisa maa bayna طuluuci اlfajri wuxuu ka bilowdaa markuu fajrka uu soo baxo wa guruubi الshamsi ee qoraxda intay ka dhacayso wadalika alwaqt waqtigaa soonka la siiyey hal maalin soonkeeda laa yatasicu waasicu ma aha ilaa lisiyaamin waaxidin hal soon mooyaane maku suurtoobaysaa maanta oo kalea la joogaa ilan soonka wuxuu bilowda طuluuc fajr wuxuu dhammaanaya guruub الshams makuu suurtoobi kartaa fi lyowm waaxid ina an shan soon aad soontid waqtiga isagaaba aanu ka badnayn wey anuu iga badnayn wey yani bimacnaa waajib muwasaca maha marka mudayik kaasaa loola jeeda wاlxanafiyatu oo dadka aad ugu badan ee waajibka muwasaca qaata yusamuuna alwaajib almuwasaca aلdarfa xanafiyadu marka waxay ku magacaabaan aلdarf kutubtooda markaad aqrinaysa haddaad maqisho aلdarf haddaad maqisho waxaa loola jeedaa alwaajib almuwasac wayusamuuna alwaajib almudayiqna waxay ku magacaabaan almicyaar kutubta xanafiyada haddaad aqridi haddii hada micyaar haddii lagu yihah waa mudayiq hadii l hada darف waxaa loola jeedaa mwsع tanna waa era bixintii kale su-aasha kale imaanaysa waxay tahay marka axkaamtii kale ka ratibmaysa walaa ya'hamu dembi ma dembaabayo man أkhara اlwaajiب اlmuwasaca qofka dib u dhiga waajibka muwasaca ahaa maala salaaddii baa lasoo gaaray duurka watigeedi waktiga duurka maala casirka hadduu kalo bilawda sixu kalo bilowda maala wuxuu soconaya ka dhig ilaa eight laba sac ama saddex sac oo kalo sii soconaya qofka marka salaaddii dib buu u dhigay dib macnaheeda ma inuu waktigeedii ka saaray laakiin muddadii la siiyey saddexda sac gudahood buu wakti un ka tukaday qofkaa marka dembi kuma dhicin wey goormuu dembi ku dhacayaa ilaa idaa akharahu ilaa inuu dib u dhiga mooyaane bxayثu laa yabقى maعa اlwaqti maa yasac ilaa waktiga aanu kasoo aanu ku filnaanin ilaa waktiga aanu ku filnaanin hadduu dib u dhigo markaa dembi buu gelaya aw amaseba akharahu dib buu u dhigay ilىa waqti yغلب عalىa ظaنihi فawاaتhu baعda ilaa wkti oo maladiisu ay raajix ku noqonayso in markaa wktigii uu ka tegi karo yaعnي mثalا qofki dib dib u dhigay salaadii waxaa soo hara afar daqiiqo saddex daqiiqo hadduu hadda is salaadii tuko waxaa laga ragcadda labaad markuu marayo maxay in waktigiiba markaa u baxo haadihi اlxaala waa marka qofka uu dembaabayo laakiin haddii muddada ay ku filan tahay dembi maahan wey aw maala ilىa waqtin yaglibu calىa danihi fawaatuhu bacdah bimacnaa uu is yidhaahdo khalaas wey waktigi waaba kuu dhamaaday xaaladaasoo kale marka qofka dembiga loo qorayo laakiin so long uu isleeyahy waktigu waa kugu filan yahay mushkilo ma lahan wey marka wain maata hadduu qofku dhinto wain maata qofka hadduu dhinto qabla adaa'i maa waqtuhu اlcumr intaanu gudan wax muddadiisa lagu xadido cumrigoo dhan qabla adaa'ihi intaanu gudanin ka hor hadduu dhinto maata caasiyan wuxuu dhintaa isagoo caasiya yani maala waxaa lagu yihi xajkoo kale yani waa l cumrigoo dhan wey mana mana xajinin qofkii wuu saas ku geeriyooday hadda waajibka wasac muxuu kuu taro weli marka waxaa fiicnaan lahayd inuu qofka u qaato ra'yiga ah calى alfawr xaj soo shilinkii ma hayo soo wadadii aamin maha shuruuddiiso lagama hayo markaba inuu qofka u dhaqaaqo maxa waa l maata caasiyan maala duhur baa lasoo gaaray saddex sac baa lagu siiyey maala saddex sac maala duhurka soconaya kadhig saacaddi kowaad maadan tukan saacaddi labaad maadan tukan waxaas leedahay waa waajib muwasa ah. saacaddii ugu dambeysaa lasoo gaaray haddana dib baad waxa laga yaaba in qofku saa uu ku geeriyoodo maadaama waktigaasoo dhan uu qofku iska soo taagnaa oo salaaddii aanu tukan waa dembi baa loo haystaa maxaa yeeley muddadiisa muddada dheeroo la siiyey taasu macnaheeda maaha in waajibku marka uu ka dhacay ama laga cafinayo macnahaasu marka tima waa macno daqiiqa oo fiqiga markaa lagu runtii qofku inuu ku baraarugo ah marka waxaan kaloo haddana uu u baxayaa masalo kaloo iyadoo waaجibku muwasac uu yahay haddana waxaa laga yaabaa waaجibkii muwasac inuu isa soo jaro oo soo gaabto bimuruuri الzaman wuxuu ku leeyahy wayataضayaqu الwaaجib الmuwasacu waajibkii la waasiciyey wuu isu soo gurayaa ciriiri wuu soo noqonaya wuu isu soo jarayaa bimuruuri الwaqti waktiga intuu socdo yani saacad markay tagtaba spaceki markaa waajibka muwasac wuu soo yaraanaya saddex sac bu saacad baa baxday laba sac unbaa harsan saacad kalaa tagtay saacad baa harsan nus sac baa baxay nus sac baa soo harsan iyo wixii lamida إida lam yabqa min alwaqti إila ma yasacu اlfarada laa غayr haddaan waktiga aanu ka soo harin ilaa wax faradka ku filan mooyan wax kale aanan ku filayn aw bغayri muriri waxaaba laga yaba waqtiga isagoon socon inuu waajibka muwasaca soo gaabto issoo jara laga yaaba iyadoo waktiga aanu socon kaman xukima calayhi biاlcidaam qof toogasho lagu xukmiyey oo kale fii muntaصafi اlwaqti waktiga bartankiisa iyadoo la marayo qof baa waxaa la yidhi yani waxa la yidhi haddaa lagu dilayaa saacad kadib khalaas wey waa dilkaagaa la gaaray qofkaaskan wuxuu leeyahay salaada duhurka waa shan sac waan sugaya buu leeyahay hadda inuu tukada maxaa wuu og saacad kadib in la dili doono wuu og hal sac kadib in la dili doono daqiiqada kadib in la dili doono marka waajibkiisa muxuu noqonayaa ka kale eh, huba inuu noocan ma iska soo wax mashaakil aana haysan wuu og waajibkiisa waa muwasac lakin kan waajibkiisa waa mudayan macnahaas marka tilmaamaya misaal kaloo ka dhow baa jira aw man galaba calىa daniha amaba haweeneyda oo maladeeda ee raajix ay ku noqotay ظuhuur اxayd kadalik in xaydku uu ku dhici doono maala waxay og tahay waktigii baa la gaaray bishii maalinta ay xaydku uu ku dhici jiraa la gaaray waxay og tahay maanta waxay filaysaa waaa laga yaaba daqiiqad kadib laba daqiiqad inay dareemi kartaa in uu soo socdo xaydku uu soo socdo marka waxaa la gaaray waqti salaad duhur baa la gaaray muddada inkastoo saddex saac ay tahay haddana waxaa laga yaabaa saacad kadib inuu yimaado marka muddada ay haysato waa saacadda keliya muddada ay haysato waa daqiiqadaha keliya marka waa inayna dib u dhigin waa inaanay marka dib u dhigin maxaa yeele inkastoo waajibka muwasac u yahay haddana wuu isa soo jara maxaa yeele halaba calىa daniha baa l maladeedaa loo dayay waxay hubtaa maalintii in la gaaray saacaddii in la gaaray waxay isleedahay noocan ma waxaa la soo gaara waktiga raximka u dhiigga uu soo gaaray marka waa inay markiiba salaada ay bedejido weye isdhihi maada duhurka weli waxbaa ka dhiman maya waktigii baa la gaarsii wey wa hunaaka bacd اlwaajibaat waxaa jira waajibaadka qaarkoodoo lam yuqadar laha waqt bilkuliya waqtiba aanan loo qadarin bal tufcalu bixasbi اlxaajati waxaa loo sameeyaa sida ay dantu ay keentay fatusama waxaa lagu magacaaba waajibaadka alwaajibaat اlmuطlaqata waajibaadka muطlaqa lagu magacaaba waqti looma samayno ka biri اwaalideyn labada waalid samafalkooda oo kale qofku yihi malha sanadkan haddaan u samafalin khalaas yo dembi waad gelaysaa ama shan sano gudahood muطlaq waa ama hadday nool yihiin hadday dhintaan way soconaysaa wasilaة اarxaami qaraabada oo la xiriiriyo o kale wاlamri biاlmacruufi wanaag oo la faro o kale wالnahyi can اlmunkari qofki inuu xumida uu reebo o kale waajib muطlaq waa lagu magacaaba mar kasta way ku saaran tahay haddaad hadda ka gaabidid walow bacda xiinin alamr bimacruf wanahy can lmunkar way ku saaran yahay allah mustacaan silaة اarxaam way ku saaran tahay bir waalidein way ku saaran tahay lakin waajib muطlaq waqti looma xadidin sida salaadoo kale min kada ilaa kada lama dhihin sida soonka oo kale min kada ilaa kada lama dhihin marka hadda aanu soo gunaanadna hadalka muxuu yihi waajib muwasaca sida maxay salaadii o kale waajib mudayiqa sida soonkii oo kale waajib muطlaqa sida bir waalideyn o kale marka qofku waa inuu ku hay uu fahmo culumada اsطilaaxa ay isticmaalayaan inay yihi hadihi min alwaajibaati اlmuطlaqa hadihi min alwaajibaati اlmudayiqa hadihi min alwaajibaati اlmuwasaca markay yidhaahdaan waa inuu fahmo caalimku marka wuxuu ula muraadayo waana arimaha waxa laga qofka inuu su-aal weydiiyo arrintan hadda ma samayn karaa goormaa samayn karaa marka ninka faqiiha markuu fatwoonayo fatwadiis wuxuu ku dul dhisayaa maxay isagoo qawaacidda madax markay ugu jirto masalada way noo soo dhamaatay <clears throat> taa waxaanu kaga soo baxayn haddana waxaan u gudbaynaa masalo kaleo qaacidaة اlwaajibi اlmuqadari wاlwaajibi gayri اlmuqadari waajibka la qadaray wuu go-an yahay iyo waajib aan la qadarin oo aanan go-nayn maxaa loola jeedaa min alwaajibaati waajibaadka waxaa ka mid a maa huwa muqadaru bxadin maxduud wax lagu qadaray xad go-an oo leh soodin aanu dhaafin ka fariidati salaati الصubxi maala salaada subxa fariidadeedoo kale fainahaa rakcataani waa laba rakco waa la xadiday saddex haddaad ka dhigtid oo aad tiraha saddex baan ka dhigay anoo baraka ka raadina dembi un ka helaysa maxaa waa la xadiday laba rakco duhurka afar casr afar maqrib saddex ma dhaafin karti wa ka fariidati zakaati sidii zakada fariidadeedoo kale fainahaa fi dahabi walfidati rubc cushur marka dahabka eh, laga bixinayo fidada laga bixinayo rubc cushur baa la bixinayaa toban marka loo dhigo rubceed baa la bixinaya mna marka intaa loo qaybiyo ayaa la bixinaya rubceedii وفي الإبل والغنم والبقر geelii iyo arigii iyo lodii iyo والزuروuع iyo beerihion مqadaraة بمaqاadiira محadadaة min qibل الشharع waxaa lagu xadiday تqديir oo uu ilaahay subxaanaه watacaala ama shaaric uu xadiday markii geela intaa uu gaara ka bixi markuu ariga intaa gaara ka bixi beeruhu markay intaa noqdaan oo ay saab kale usoo shafmaan intaa ka bix waa la xadiday marka eh, qofku inuu yidhaahdo intii baan ka nuqsaamin arin markaa marka waa laguma waajib muqadar ilaahay baa gooye wa min alwaajibaati waajibaadka waxaa ka mid a ah, maa laysa lahu taqdiiru waxaanan taqdiir aanu u sugnaanin taqdiirkaasoo waaridun fi sharci sharciga ku arooray ka nafaqati اqariibi oo kale qofka yani qariibka ee eh, qaraabada in nicnaha la nafaqeeyo kale taqdiir go-an ma laha intay doontay noqon kartaa boqol bay noqon kartaa konton bay noqon kartaa milyan bay noqon kartaa qadiir ma laha inamaa yuطlabu biha waxaa laga dalbaa un sad اlxaajati ilaa gayr qofka baahidiisa inuu duudo ou daboolo qofka kan waa dhibaataysanya soo ma nafaqat alqariib waajibay kugu tahay waalidkii oo kale allah mustacaan qofka ilmaha uu dhaloo kale wma ilى dalik waa nafaqo markaa ku saaran marka maxaa lagaa dalbe diintu mayan xadidin intaa kama yareyn kartid bishii qofku yihi ma laha waxaa daruuri on keliya qofka kan baahidiisa wax dabooli kara haddaad ogtaha waa laga yaaba qof baahidiisa inay ku filantaha toban dolar midna laba boqol inaanay celin marka sadxaajatiya loo bahanya laakiin waxyaabo kaloo tilmaamay wuxuu leyahy waإida rufica اlamru amarkasta haddii loo kor yeelo ilى اlqadaaءi maxkamadii faxakama أو فxukima بqadri معayani min النafqati oo uu maxkamadii iyo qadihii ay xukmiyaan qadar go-an oo nafaqadiiya فإنه يتقدر بذلك saasuu ku xadidmaya oo بمaعنaa ku jaan ayaa w mثلا وaa laga yaabaa haweeney baa mثلا dacwootay oo waxay tihi qaadigii baa loo tegey maxkaمad baa la tegey ninka نaفaقo ima siiyo ama waa igu yartahay waxbay sheegatay qaadigiiba marka wuxuu yihi maalin walbaba waa in lacagteedu ay noqoto intaasoo dolar waa la xadiday شhan dolar maalintu inay noqoto boqol dolar waa inay noqoto markaasoo kale yataqadar maxaa qadaa xadiday laakiin haddaan la qadari lahayn waajib wuxuu noqon lahaa غeyr mqadara wkda ida xasala taraadi wakada in xasala taraadi taana waxaa kula mida haddii raadi laysaga noqdo min almunfiqi wاlmunfaqi calayhi qofka wax bixinaya qofka wax la siinayo calىa qadarin haddii laysaga raad noqdo qayb oo macluumin la yaqaan fainahu yataqadaru bihi kaasu marka qadarku noqonaya heshiis baa la galay heshiisku waa maxay bil walbaba intaas baan u baahanaya oo nafaqaa gabadhi tiri maalan marka heshiiskaas waa in sidiisa loo oofiyo boqol boqol kun kun heshiiska waa inu sidiisa u noqdo marka yataqadar wey lagama yarayn karo markaaso kale waajibka in waa la gooyo wa kasilaة الraximi iyo qaraabo xiriirinto falaysa laha taqdiiru bxadin macluum ma laha taqdiir go-an oo xad go-an markaa loo jiday waa iska furan xiriiri baa lagu yiri waxaad ku xiriirin karta ku xiriir un wixii markaa adiga tabartaada marka intaa waa erebixin un buu sheeka ku jiraa marka wuxuu leeyahay wاlwaajib الmuqadar waajibka markaa la qadaray yataratabu fi الdima qofki waa lagu leeyahay dima haddaad maqasho qofka qorti ugu jirtaa wey إidaa faata haddii uu dhaafo walam yuؤadda fii waqtihi waqtigiisa aan la gudan waajibka in waa la xadiday soo ma kaالصalaati oo kale والzakaati oo kale waa xadidan tahay ama alwaajibu غayru الmuqadar lakin waajibka aanan qadarnayn oo aanan la jaangooyin oo aan la dhihin waa sida sida falaa yataratabu fi الdima qofkii markaa laguma laha kalinfaaq calى اlmudariin oo kale qofka inuu qofka dhibaataysan u wax siiyo oo kale wainqaadi اlgarqa dadka badu ay la tegeyso o kale maashoonay inuu badbaadiyo o kale wanafaqati اlqariibi qofka qaraabadiisa inuu wax siiyo o kale waa goorma qabla taqdiiri اlqaadi laha qaadiga intaanu goynin ka hor aw itaraadi calayha ama laysaga raadli noqonin marka kuwaas oo kale maala waxa lagu yiri ilahi subxana watacala wuxuuna faray inaan qaraabada maala xiriirino waxaa lagu faray qofkii maala bishan ma xiriirin bisha kale ma xiriirin bisha kale sidii uu ku dhintay maala ka dhig qofkaasoo kale marka ma dembi buu gale waa shay markii hore la fara laakiin markiiba lagama rabin mar uun waktiga noloshaada kamid wax xiriiri un bay ahayd marka waxaa lagu magacaaba marka waajib iska maftuuxa oo qofka hadduu saas ku geeriyoodo aan dembi weyn meesha marka aanu ka iman wey intaa wuxuu ka soo hadlayey maanta dhan waxan ka so almuwasac walmudayiq والمطلق haddana waa lasoo gudbay المqdر وغayr المqdر qawaaciddaas oo dhan marka laga soo bax haddana waxaan u gudbaynaa waxaa jira qaacidaة الwaajiب الmuعayani والwaajiب الmukhayari qaacidadan waxay ka hadlaysaa waajib go-an iyo waajib lagu doorgeliyey oo adigu doorasiiyey in lagu yihahdo maala waxaa iyo waxaa samee in lagu yihahdo intaas shay baa la sameeyey adigu kala dooray misaalkan ku fahmayna alakharu fi lwaajibaati waajibaadka sida ku badan atacyiinu waa in la cayino la yihahdo kaasaa lagaa doonaya walakin qad yakunu lwaajibu lakin waxa laga ya waajibka inuu noqdo mubhaman mid qarsoono bayna ashyaa arrimo dhowra markaa ku jira kama fi kafaarati اlyamiini sida kafaarada yamiin kafaarat lyamiin qofka markuu inta dhaartoo kale oo uu rabo inuu kafaara gud uu sameeyo ilahay qur'anka wuxuu ku yihi suurat اlmaa'ida fakafaaratuhu ruuxa isaga waxaa kafaaro u noqonaya طcaamu caشhaرaةi masaakiin toban miskiin inuu qoodiyo ko min awsaط ma تطcimuuna ahliikum waxaa cuntada dhexdhexaadka aad familigiina ku qoodidaan aw kiswatuhum ama marashayntooda aw oo bmana dhar la siiyo aw taxriiru raqaba ama qoor in la xoreeyo adoon la xoreeyo marka saddexdaas baa la sheegay soo ma wuxuu leeyahay fainahaa kafaaradii mubhamatun waxay ku dhex qarsoon tahay fii ashyaa arimo arrimahaasoo maxsuuratin la koobay arrimahaasoo tubari'u dimmata qofkii waajibka ka ridaysa biayin minha miduu doona hadduu sameeyo walaakin ya'samu alxaaniثu fii yamiinih qofka ee dhaartay dhaartiisa wuu ku dambaabaya idaa taraka اkula hadduu dhammaantood ka tago qofkii baa dhaartay waxbuu ka dhaartay wuxuu rabaa inuu ka laabto kafaar baa saaran kafaar marka ilahi subxana wa tacaala wuxuu sheegay waxaa la yidhi ama waxaad quudidaan toban miskiin haddii kale dharkooda bixiya haddii kale maarag taxriiru qaba haddaan haddaan la samayn karin maxaa ku xiga saddexda maalmooda la soomayo marka waajib baa ku saaran sooma waajibka ma mucayan baa ma gacantaa lagu saaray may waxaa lagu yihi middaa un mid ka dooro maxaad dooranaysaa haddaad tiraahd anigu masaakiintan quudiyey waa kaa dhacday kafaaradii waxaa tiri maya anigu dharan u keenay waa kaa dhacday kafaaradii waxaa tiri maya anigu addoon baan faray kafaarada way kaa dhacday waxaa tiri maya saddex ba kafaarada way kaa dhacday marka waajib waa meesha culimadu markay isku hayaan qofka muxuu samaynaya ma ma siday u kala horeeyaan bu u kala ratibayaa mise midii karuu marka qaadanaya waa meesha ahaan marka hal huwa calى الtacyiini am calى الtakyiir bay leeyihin ma khasab miya waxa kan inaad caynoobay hadda kan samee mase adaa meesha doonta ka dooran karti masaladanna waa jirtaa buu leeyahy marka masaladan marka iyada ah sida badana eh, waa maaragtay waxay ka mid taha masaa'ilaha xataa firaqdu ay geed isugu jijiidaan almadaahib alfiqiya oo kale alimaam malik ra'yigiisuu leeyahay hebel fulan ra'yigiisuu leeyahay laakiin sida saxda ah in waajibkan calى takhiiri uu yahay calى takhiiri inuu yahay waxaa lamida ah kul kafaara oo kafaaraadka kamid ah, oo penalty ahaan oo diintu markaa u o dhan way soo gelayaan maalan ama in adoon la xoreeyo ama shahrayni mutataabicayni oo markaa la soomo ama lixdan miskiin oo la quudiyo kale tii kafaarata tii qof markuu jimaac oo galmada uu sameeyo kale bir ramadaan marka lagu jiro kale waxyaabahaas oo dhan cala tacyiini ma khas basay u kala horeeyaan miya mase takhiiri waa masalada marka meesha lagu darasay waxaa kaloo badana aada maqashaa wax lagu magacaabo kan waa fardu cayn iyo fardu kifaaya iyo waajib cayn iyo waajib kifaaya iyo maxaa loola jeedaa daabitkeeduna muxuu yahay qaacidaة اlwaajibi calى اlkifaaya qaacidada ka hadlaysa alwaajib calى اlkifaaya alkifaaya waa ma hadday qaar sameeyaan qaar kale laga dooni maayo wاlwaajibi calى اlcayaan iyo calى اlcayaan oo ah qof kasta sidiisa looga doonay inuu sameeyo hebel qof walba iyada sidii maala misaal dhahaan haddaan ku siiyo kale salaadoo kale salaada duhr nin kastaba waa inuu tukado lakin jamaacadan baa masjidkaa baa laga tukaday ani waa iga dhacaysaa macquul maha salaada duhurka way ku saaran tahay lakin salaatuljanaazihi qaarkeen baa tukada qaarka kalena meeshaas iska fadhiyeen waa naga wada dhacday waa kifaa'igii marka imtilada isaga keenaya الصلاaةu والsawmu salaada iyo soonka وbir الwaalidayni iyo bir الwaalidayn وصidqu maثalا iyo qofka inuu run sheego ama sadaqe inuu la baxo sadaqatu haddii ay tahay كلها waaجibaة عalى المسلimiiن المكلفيiنa farda farda waajib bay ku tahay muslimiinta ee mukalafiinta ah ee gaaray waajibka qof qof baa looga doonaya fahy waajibaة عalى العyaan qof kastay saaran tahay kama أو kama huwa التacبيir الmashهوur lada الأصuuliyiin والفقهاء ama erebixinta ku caan baxday xagga usuuliyiinta iyo fuqahada waxay dhahaan waaجibaaت cayniya bay ku magacaabaan salaadana hebelna laga hebel qof walbaba si gaara bmacnaa ay u saaran tahay وhada kaثيir min الwaaجibaaت الشharciية tan waa in fara badan waajibaadka sharciga sa bay u dhacaan وmaslaxaةu hada الnوع nooca kan maslaxadiisa tacuudu waxay u noqonaysaa min xayثu الأصل asalka marka loo laabto calى الfardi الqاa'mi qofka samaynaya calى الfardi ruuxa alqاa'mi ee ku qumaya biاlcamali camalka ku qumaya nafsihi isaga waqad tacuudu waxaase laga yaabaa inay u laabato manfacatuhu manfacada ka soo baxaysa calى اlmujtamaci bulshadii tabacan raacitaan laa asaalatan laakiin asal ahaan inaanay u noqon oo tabcan waa bimacna ilan qofkan isagaa kow ka faa'iidaysanaya kadibna bulshada inteeda kale marka faaida usoo gudbaysaa walakin hunaaka anwaaca min alwaajibaat lakin waxaa jira noocyo fara badan waajibaat ka mid a yakunu اlgaradu ujeedaduna ay tahay min iijaabiha ujeedada laisku waajibiyey waajibaadka ay tahay adاء الcamل camalka in lala yimaado min xayثu huwa camalka in lala yimaado min xayثu huwa camalu camal ahaan ayaa lasaga doonaya laa budda minhu oo aan laga dhamayn oo laga maarmin sababta lasaga doonaya wax kale maaha limaslaxaةi الjamاcaةi bulshada danteeda guud fii diinihim la xiriira diinkooda oo dunyaahim addunyadooda marka la xiriirta ka gusli mayit oo kale qof baa dhintay in qofkaa la dhaqo la mayro waa arin bimacnaa waajib kifaa'iya wالصalaaةi calayhi in lagu tukadoo kale wa dafnihi xabaalitaankiisa aaskiisa duugitaankiisa faina اlmuhima sida muhiimka ah huwa an yuujada اlguslu waxaa muhiima in la helo un dhaqitaanka wاdafnu iyo xabaalitaanka ama aasitaanka wالصalaaةu ku tukashada meydka lagu tukanayo walakin laysa min اlgaradi lakin ujeedada ma aha walaysa min algaradi ujeedada maaha an yakuna alqaa'imu qofka arintaas an yakuna alqaa'imu biاlcamali qofka arintaas fulinaya waaxida mucayana qof gaaro min almuslimiin oo muslimiinta ka mida ah hebel ayaa u taagan taas ujeedada ma bal muhi ujeedada maxay tahay bal muhim muhimaddu waxay tahay an yuujad alcamalu bidaalika camalka in la helo lima fiihi maslaxa maslaxada ku jirta darteed wuxuu ku leeyahay waajibka laba dhan baa laga eegaya maala marna qofkii buu fooka ka saaran yahay salaadii oo kale hebel iyo hebel dhammaan waa inay tukadaan laakiin maala arimaha eh, maala qofaas maala geeriyoodo kale qofka in lasoo qaado ah, dhaqitaankiisa o kale meeritaankiisa o kale kutukashadiisa kale xabaalitaankiisa ama asitaankiisa oo kale arimahaas kale focuska wuxuu saaran yahay shaqada la samaynaya e focuskama saaran qofka samaynayo waxaa la iska doonaya shaqada in la guto hebel laba nin baa noo sameeyey annagoo kunan meeshaan fariisan waajib kuu dhacay maxaa yeeley ujeeddadu waxay ahayd in shaqada la guto kaa waxaa lagu magacaaba waajibun kifaa'iyun midna waa maxay focuska wuxuu saara dadkuu saaranya shaqada guditaankeeda maaha salaadiyaa la gaaro soo maha eh, shantaa nin way noo nasanaysaa shanteena tukanayna macquul maaha salaad wayna wada saaranta soonkii oo kale soo maha dadkeenan meesha jooga waan iska afurayna dadka wadanka joogaa noo soomaya taasu macquul ma dhammaan wayna wada saarantaha laakiin bxays hadduu ahaan lahaa shay focuska uu saaran yahay camalka un keliya marka waa maxay in camalka la hela ayaa muhiima ma hakada dawalig marka habkay ku kala duwaan waajibka kifaa'iga iyo waajibka ayniga kale qof baa soo gala maala masaajidkii hadda aلsalaam alaykum buna yihi qaarkeen baa jawaab wa alaykum الsalam inta kale waan aamusnay intaa marka waajibku naga dhaca ilan ujeedada waa maxay salaanta in la radiye eh. ee ujeedada maha qof kasta inuu radiye maaha marka waa mar haddii la helay waxaa lagu magaa waajibun kifaa'iyi inta kale wuu ka dhacaya marka dembina soo gaari maayo lakin haddii loo wada aamuso aynaan u jawaabin annagoo dhan dembigi waa soo wada gelina maaa ficilkii lama heli marka amhilo fara badan buu bixinaya wa yusamى hada الnowcu noucan waxaa lagu magacaabaa waajib alkifaayati baa lagu magacaabaa wamacnaahu macnihiisuna wuxuu yahay annahu yajibu waxaa waajiba an yaquuma bihi inuu arinka kan uu sameeyo man yakfii qof ku filan ama duul ku filan faإida qaama bihi man yakfii hadduu arinkii uu sameeyo qof ku filan saqطa wujubuhu can اlbaaqiin waajibnimadiisa kuwa kale way ka dhacaysaa wain lam yaqum bihi axadu qofna hadaanu waanu samaynna ahimuu jamiica dhammaantood way wada dembaabayaan wa min hada الnowc min alwaajibaat noocan waajibaat ka mid waxaa ka mida jamiic اlwadaaئif shaqooyinka o dhan wاlacmaal howlaha la guto o dhan alatii laa budda minha aan laga maarmin liintidaami xayaati اjamacati اlislaamiya si jamaacada muslimkaa noloshooda ee bulshadii islaamiga noloshooda say u toosto systematically u shaqaydo waxyaabahan laga maarmin o dhan waajib kifaya soo gelaysaa kaطibi oo kale caafimaadkii barashadiis oo kale wاlqadaa'i in xukumkii la barto judushrigii la barto wالziraacati beerihii oo kale wالصinaacati iyo warshadihii oo kale wاlijaarati maamulkii imaaraynta oo kale wاljihaadi jihaadka oo la tegayo wاliftaa'i su-aalaha oo laga jawaabayo sharciga wاlwilaayaati اأkrى wاlwilaayaati wغayriha waxyaabaha maamulada la qabto meelaha l waxyaabahaas oo dhan haddii muslimiinta ay ka wada gaabiyaan annagoo dhan aan qof طibi noo baranaya la waayo qof ziraaco la baranaya la waayo qof maamul iyo noo barta la waayo dhamaan hadii inago dhan dembi baan soo wada gaara lakiin qaar kan hadday dhakhaatiir noqdaan inta kalena hawl kale ay galaan waajibku marka uu naga dhaco marka miaalkan sheekha waa miaal aad iyo aad u daqiiqa maxaa yaele kutubta markaad aqrid waajib kifaaya marka la sharxayo waxaa lagu gaabsadaa un salaatuljanaazaha un keliya lakin waajib kifaayiga soo moogin nolosha oo dhan wey yani waa maxay maanta hadii xataa waajib kifaayiga waxaa laga yaaba inuu taqdiirkiisa u yeesho masalan isla oosla dhexdeeda hadii la waayo masalan qof dakhtara ah, oo muslima oo bmana hawshii gutay inoo dadka dhan dembigii uu soo wada gaaray haddii la waayo nin eh, ziraacadii oo agricultureka noo bartay hadii la waayo dembiguna soo wada gaaray waa waajib kifaa'iya oo qaarkeen hadday noo bartaan inta kale waajibku ka dhacaya ay field oo disciplineka la xiriira oo macluumaadka la xiriira waa in la hela dad muslimiina marka arinta uquma wahaakada dawaaliya gabadhi muslimada oo kale hadii la waayo muslimada ooba taqaan aan yani taqaan طibigii caafimaadkii haddii la waayo oo ay noqotay gabadha muslimada markastoo la daweynay inay nin u tagto oo meel kale ay tagto iyadana dambiga waa soo wada gaaraya dadka o dhan maxa waxaa jira wax lagu magaca waajib kifaaya waxaa jira wax lagu magaca waajib cayn marka masaaishan saasay usoo gelaysaa waay keliya maanta dhan maaha inaan salaatuljanaaza keliya lagu mihaaliye maaha wawaajibu اlummati ummadda waajibka saaran ka majmuuc say u dhan tahay annaga marka maxaana saaran muslimiin haddaan nahay si loo helo dhakhaatiir si loo helo niman musaariciina si loo helo niman i t ku fiican si loo helo niman fields kala duwanaa ku fiican maxaana saaran haddaan nahay bulsho wawaajib اlummati ka majmuuc say u dhan tahay waxaa saaran an tuhayiأ alfuras furastii inay u diyaarido liman yaquumu bihadihi اlacmaali اlcaama dadka ku qumaya ee samaynaya howlahan guud ee bulshada u baahan tahay watuahilhum lidalik aw markaa ay wtuahilahum lidalik ay markaa u diyaarido eligibility in la helo oo training la siiyo haddii wax ka maqan yihiin la siiyo oo hawshii markaa loo fududeeyo watadacahum fi اlamaakin اlaa'iqati bihim ayna dejido meelaha u cuntanta iyagii watatacaawana macahum ay markaa ay la shaqaydo liyaquumuu bimuhimaatihim khayra qiyaam si hawshooda ay u gutaan si wanaagsan faina waajibaati اlkifaayati taxtaaju gaaliban waajibaadka kifaa'iga badana waxay u baahan yihiin ilى التأhiili diyaarin وتahyiئaةi الظuruufi الmunaasibati iyo duruuftii u suurtagelin lahayd dadka in micnaha la habeeyo alatii fiiha yastaطiicu ahlu الqudrati oo qofka awoodda u leh uu kari karo adاء acmaalihim inay camalkooda marka ay gutaan wa hada waajiب calى الأmati kakul arrinkaas waajib ummadoo dhan markaa saaran walow lam tuhayiئ lahum الأmatu ummadda haddaanay u diyaarinin tilka duruufa duruuftaa u suurtagelin karta haddaanay u diyaarinin lam yastaطiicuhum gaaliban iyagu marka say u badan tahay ma gudan karaan ka afraad qof keliya ma samayn karo an yuhayi'uuha inay bimacnaa diyaariyaan wa ismu اlummati xiinaidin dembiga bulshada soo gaareen wuxuu noqonayaa bitaqaacusiha ka fariisadkeedo iyo ka gaabinteeda can adaaءi waajibihi hada waajibkeeda ka ay ka gaabide laa min xayثu ina kula fardin lam yaqum bالtaطbiib dembigusa ma aha in qof walbaba aanu baranin dhakhtarnimadii aw biاlqadaaءi amaba bimacnaa aanu ku qumin qadahi aw naxwi dalika wixii lamida ilan markaan lena waa in lanaga helo qof kuwa aطibaa in laga helo qof funuuntii kale ka yaqaan marka laleeyahay ummadoo dhan baa bulshadoo dhan mas-uuliyaddu ay saaran tahay in la diyaariyo dad waxaan barta dad fieldigan barto dowladdii bay saaran tahay dadkiibay saaran haddii dhammaan dowladdii ayna arrintaa u dhaqaaqeen oo bulshadii arrintaa ayna u dhaqaaqeen dhammaan dembi baana soo wada gaaray wey <clears throat> intaa marka laga soo fahmay kadib haddana wuxuu u gudbayaa wax walbaba haddii sidiisa loo daayo mushkilada ay leeyihin marka daabit buu u samaynaya daabidu alwaajib alkifaa daabidu waajib alkifaaya waajib alkifaaya daabitkiisu muxuu yahay maxaa lagu xadeeyaa waajib alkifaayati hadalkoo kooban wuxuu leeyahay ma laa budda min ficlih waa waxaan laga maarmin in la sameeyo fain qaama bihi man yakfii haddii waajibkaa uu guto qof ku filan saqطa can اljamiic inta kale wuu ka dhacaya wain lam yaqum bihi axadu qofna haddaanu samayna asima aljamiicu dhammaan waa la dembaaba dembi baa la gelaya iyadoo ay saasa haddana wuxuu yidhi waqad ya-uulu waxaa laga yaaba inuu u yeeloobo uu noqdo waajib اkifaayati isagoo waajib kifaaya inuu noqdaa laga yaabaa inuu u yeeloobo ilى an yakuna waajiba cayniyan waajib cayni inuu noqdo isagoo waajib kifaaya aya waxaa laga yaabaa kifaayada intuu ka soo tago cayni uu noqdo falow maala miثaal buu bixinayaa falow kaanat اlbaladu haddii wadanka la degan yahay ama dhulka la degan yahay mudaraة ilىa qaadiyeyn ay u baahan taha laba qaali baa loo baahan yahay wa kaana hunaaka caشhara meeshaan ay joogaan toban nin oo qudaada yaslixuuna liqaضاء tobankooda waxay u suubadaan inay qadihii qabtaan oo ay min walba qaali uu noqdo u suubadaa faإna twaliihi waajiب kifaa'iyu calى اcaشhara in hawshaa loo dhiiba tobankooda wuu saaranya yani maala toban nin baa meesha joogta oo qudaad u suubata nin walbaba waa eligible waa qualified muahalkii wataa waa u suubadaa hawsh waa hawl bimacna qof kaga leh ma laha horta dhammaan horta way saaranta waajib kifaa'i buu ku yahay ila labaa loo bahan soma sideeda kale waa laba un in laga helo laba haddii laga helo inta kale markaa dembi ma soo gaarayo marka ko way u sameyin ama waa toban hadday yihiin waajib kifaa'i wey ama in lam yakun hunaaka غayr اثnain lakin meesha haddaanay joogin labadooda mooyaane wadankiina looga baahaya labo ama dhulkii la jooga laba nin baa loo baahaya laba keliyaa joogta waajibka muxuu noqonayaa fainahu yakunu waajiban cayniyan calayhima labadooda wuxuu kuna waajib cayniya labaa loo baahaya laba keliyaan hayna labadooda way saarantaha marka toban baa meesha joogta labaan u baahanay marka waa waajib kifaaya marka waxa laga yaba isaga waajib kifaaya inuu inta soo guuro uu noqdo maxay waajib cayniya inta marka laga soo baxa kadib qaacido kaleo muhiiman u gudbayna badana aad maqashaan qaacido ah qaacidat almaqduuru calayhi shayga la karo aladii laa yatimu اlwaajibu waajibka aanu dhammaystirmaynin ilaa bihi isaga in lala yimaado mooyaane fahuwa waajibna waajib wa amaa maa laa yatimu اlwujuubu waxaanu waajibka aanu ku dhammaystirmaynin ilaa bihi isaga mooyaane falaysa taxsiiluhu kaasoo dhacsashadiisa ma ahani biwaajibin waajib ma aha misaalkaad ku ogaan doontaa bidn illah waa maxay waxbaa lagu faray samee baa lagu yidhi waajib baa ku saaran waajibkaas si aad u gaartid waxaa kugu khasba inaad wax kale aad heshid diintu waxay ku fartay shaygaas samee laakiin shaygii wadadii aad ku gaari lahayd baa kaa maqan miaal ahaan maala xaj aad baa lagu yidhi laakiin diinta kuma dhihin safar kuma lakin wa lgu yidhi aj aad xajka marka maxaa ku saaran inaad safartid sooma marka adoon tigid aadan haysan oo aadan lacagtii aadan gelin oo aadan safrin oo aadan diyaada raacin xaj ma gudan kartaa ma gudan kartid marka wasiiladii safarka ahaydna maadaama waajibka aadan dhamaystiri karin ilaa in wasiiladii aad ku gaari lahayd la helo mooyaane wasiiladaana waajibkay ka mid noqonaysaa miaal mailo far badan buu bixinaya wuxuu leeyay ina tanfiida bacdi اlwaajibaati waajibaadka qaarkood fulintooda qad yastaxiilu mustaxiil buu noqon karaa إلا بcamل شhayءi آakخhara macahu oo qabla in shay kale lala sameeyo ama horaantii la sameeyo mooyaane فahada الشhay الآakخhar shaygaa kale ee wasiilo kuu noqonaya waajibkii ku gaarsiinaya yakuunu xiinaidin goortan wuxuu noqonaya waajib waajib uu noqonaya shaygii ku gaarsiinaya waajib uu noqonaya wa huwa waajib ligayrihi marka shayga isagaa isaga ahaan waajib uma ahane wa huwa waajibu ligayrihi yani gayr ahaan buu waajib u yahay walaysa waajibu lidaati isaga ahaan waajib uma aha safarkaas qof kugu waajibiyey ma laha ee waxa lagu yihi xaj baa lagaa doonaya marka aaday ku saaran tahay maxay ilan xajka ma gaari karti inaana soo safartid mooyaane amtilo fara badan buu sheekhu bixinaya oo ka mid taha maala wamithaaluhu ana allaha tacaala awjaba alxaj ilaahay waa xaj ku waajibiyey wاlxaju yastaxiilu caqla tanfiiduhu biduuni الsafari ilىa maka xajkuna caqli ahaan waaba mustaxiil oo waxaan caqliga gelaynin inuu qofka xajka uu guto ilaa inuu maka u safro mooyaane diintusa kuma dhihin maka u safr lakin waa xaj gudaa lagu yihi marka maxaa lagu yihi marka muxuu noqonaya fayakunu الsafaru ilayha marka maka inaad u safrtid muxuu noqonaya waajiban buu noqonaya walow lam yanusi الsharcu sharciga yaanuba cadaynine calى wujuubihi in safarkaa la galo yaanu cadaynin marka waxaa fahmaysa qofku inuu yihahdo anuu kan layma weydin kan baa samey la yidhi a wadada ku gaaraysa lagaga baahanya marka shay walbaba saad u fulidid wadada aad ku gaaraysid ee ku gaarsiin lahayd wasiiladii miiniska aad ku gaari lahayd waajib kusoo gelaya macnaheedu oo wax dhinac caqli ku dhisan waana qaacido muhiima culimadu markay leeyihin kana way ku saaran tahay kana way ku saaran tahay taas weye amtilo wuu badin doonaa wahaakada waxaa la mida lama amara allahu subxaanaه wa tacaala markuu ilaahay uu faray tacaala sareeye bigusli اlwajhi fi اlwudu waxa l wejiga dhaq markaad weysaysanaysid yastaxiilu caadatan hadda wuxuu yihi yastaxiilu caqlan buu ahaa soo maha caqli ahaan yastaxiilu caadatan caada ahaan waxaa mustaxiila an taصila ilىa tamaami gsl اwجhi qofka inaad gaartid wejigoo dhan inaad wada dhaqdid ila wejigoo dhan waa inuu biyaha wada gaarod wada mayrtid wada dhaqdid kama amara اllahu siduu ilaahay kuu faray waxaa marka caado ahaan mustaxiil ah inaad wejigii aad wada dhaqdid biduuni an tagsila macahu juزءa adoo aadan dhaqin qayb walow yasiiran haba yaraato min الra'si madaxiiy yani wa yani wejigi dhaq baa lagu yidhi marka way adag tahay inaad wejigii wada gaartid adoon biyihii aanay kaa gaarin madaxii iyo tintii aanay kaa gaarin marka waa maxay si wejiga aad u dhaqdid maxaa soo gelaya meeshii inaad madaxana aad bimacnaa wada gaarsiisid weeye oo bimacnaa si wejigi taam u noqdo marka laakiin diiddu maxay sheegtay wejiga dhaqun baa lagu yidhi lakin maysan sheegin madaxa gaarsiiye maadaama tan aan la gaari karin ilaa in tan la soo mooyaane tanna waajib bay noqonaysaa wey hadalkaa marka waa hadal runtii daqiiqa amhiladaas dhowrka ku bixiye amhiladu wuu badinaya sheekha hadda waxaa naloo soo sheegay caqlan waxaa naloo soo sheegay caadatan sharcan baa noo haray wa min hada albaab waxaa ka mid a ana alwuduu'a weysadii oo lisalaati loo weysaysanay waajibna waajib weysadu waa waajib baa layidhi لأن الصلاaة maxaa salaadii laa taصixu sharcan sharci ahaan ma asaxayso ilaa bihi weyse in lala yimaado mooyaane وkadalika mثala weyse la-aan macquul maha inaad tukatid waxaa la jeedaa weyse la-aan macquul ma qofka inuu tukado lakin meesha waa maxay weysada maxaa ka horeeya qofka inuu biyaha uu furo qasabadii iyo tubadii uu furo inuu keligii uu ku weysaysanay inuu keeno inuu biyi raadsado waxaaso dhan lama farin sooma lakin way soo gelaysaa maxaa yeele ma waxaa adkaanaysa inaad weysada la timaad inaad ilaa inaad processkaasoo dhan aad soo martid marka maa laa yatimu bihi اlwaajibu ila bihi waxaan waajib ku dhamaystirmaynin ilaa in isaga lala yimaado mooyaane fahuwa waajibun taasay ula jeedaan culamada wakada saa'iru shuruuطi صixati الsalaati taa waxaa kula mida dhammaan shuruudda kale inteeda ee soo harto ee ku asixaysa salaada wa shuruuطi صixati اlcibaadaati اlأkhrى cibaadaadka kale shuruudda ay ku asixayso dhan waa sida in kaanat الshuruuط shuruudda hadday tahee maqduuraة lilmukalafi mid uu kari karo qofkii la saaray ama ma laa yakunu min dalik lakin waxaana noqonayn taxta qudrati اlmukalafi waxaana awood adiga aadan u lahayn oo kale kdukuuli wqti wti inuu soo galo kale lصxati salaadi salaada say u asaxdo falaysa dalika waajiban taas waajib maaha maala waa maxay hadda waxaa lagu yihi eh, salaada shuruud baa loo dejiyey sooma eh, marka wix waa labo waxna waa maqduuru calayhi hadalka qaacidada wuu ku bila almaqduuru calayhi buu ku bilaad wax la kari karo waxaadan kari karin baa jira maala qofka salaada salaadiisa u asaxdo inuu ku tukado waqtigii soo maaha waqti waa inuu ku tukado wktigii marka adiga kuma ilaa wktiga uu ka soo galo waa inaad sugtid oo axkaamtii wadciga la helo laakiin waktiga inaad adiga raadisid aad soo jiidid wakti aan waktigiisa ahayn inaad keentid awood ma u leedahay wakti aan duhr ahayn duhr ma ka dhigi kartaa wakti aan casr ahayn casr ma ka dhigi kartaa awooddaada maaha markaasoo kale marka laguma weydiin waa almaqduuru calayhi wey almaqduuru calayh sida maalan haddaad biyo weydid oo qofku uu gebagabaysanaya ama bimacnaa booraysanaya wixii lamid ah. ama shuruuط اlwujuubi waa shuruudda waajibka ah kالاsتطاaعaةi بالنisبaةi للxaji sida awooda qofka uu mثalا xajka wixii la xiriiroo kale ilan xajka waxaa la yidhi qofka ha xajiyo man istaطaaca ilayhi sabiila qofka awood u leh marka awoodda maxay ka mid tahay waa shuruud asaasiye oo xajka qofka u gudan lahaa marka awooddaa marka makhasab baa inaa anigu soo dhacsado aan keensado falaa yajib waajib maaha taxsiiluhaa soo dhacsashadeeda in lam takun xaasilaة biاlficl haddaanay sideeda isaga iman لأن الوجوب مxaa waaجiبkii لاaحق waa u haleelaya لاa saaبق بمعنaa kama hormarin wa maxay mثلا استiطاaca lay faray mثلا ma in aan aniga aan haddii ilahi سubحaanه وataعaaلى uu shilinka isuu kay aadiye inaan xaji waa la garta lakin ma inaan ordo on dhaho overtime baan shaqaynaya saan u xajiye istiطاacada inaan markiiba keeno khasab maaha haweeneydoo kale maxram ma haysato oo ay ku xajidoo kale ma khasab baa inay intay ordo maxram ay raadido istiطaacada waa in yada yada keligeed timaad inuu qofka uu soo dhacsado ma uu keeno ma qaacidada iyada waa qaacida daقiiqa waxyaaba badan markaa no noo sixi kara وhakda asbاab الwujubi taa waxaa la mida ah w alla wixii wujuubka asbaabtiisa dhan laa yaجib taxsiiluha qofka waajib kumaha inuu soo dhacsado walow kaanat maqduuratan hadalkaa ku baraarg adoo kari kara xitaa inaad maanta dhan shaqooyin badan intaad qabatid subx shaqaydid galabta shaqaydid habeenka shaqaydid oo aad lacag badan marka intaad isu geedid aad soo xajin kartid walow aad kari kartid haddana waajib kuma saarna waa istaacada hadday timaada lagu yidhi haweeneydoo kale say maxram u hesho inay ordo guursato si ay u xajido khasab maaha inay soo dhacsato iyada haska waajibka haska yimaada l istaacada ha timaado kadibna dhaqaaq wain kaana alwujuubu waajibka waha noqda eh, yatawaqaf calayha haba ku dul taagna kadukuuli binisbati lisalaa sida waqtiga inuu soo galo kale eh, salaado kale marka laga hadlay qasab maha in ad waadi keentid maa wakatamaami الnisaabi binisbati liلzaka sida nisaabka oo kale marka kda maalka uu gaaro kale kda marka laga hadlayo kale yani maala zakada waa qofka waxay ku waajibeysaa marka maalkiisa qadar mucayana uu gaaro kale qadar mucayana markuu gaaro sanadna uu ka wareego nisaabkii ma gaarin waxaan leeyahay waa in aan aad iyo aad u shaqeeyo si aan maal meel u dhigo aan xaj aan zakada u bixiyo laguma weydin taas tilmaama nisaabka isaga iska imaanay adii ma keenaysid wey wakada intifaau اlmawaanici kadayn taa waxaa la mida ah, wixii reebi lahaa wixii reebi lahaa sida daynka oo kale inaad adigu la timaadid taa kuma saarna fainahu yamnacu wujuba الzakاة maxaa yeele daynka wuxuu reebay qofka inuu zako ku waajibto falaa yalzamu اlmukalafu qofkii marka ma saarna بسداaد mا عaليهi miن الdayn inuu gudo w w daynoo saaran لتجiب عaليهi زكاة زك u waaجibto مثلا qof baa يعني duyuun fara badan baa lagu leeyahay duyuunta lagu leeyahay مثلا طبعا daynkaa lagu leeyahay ilan dadkii baa ka sugaya sooma waa inuu daynka uu bixiyo hebelna lacagtii celiyo hebelna lacagtii u celiyo waxaana shaki ku jira maalkaas markuu wada celiyo zake marka wax usoo haraya male zakadun marka way ka dhacaysaa marka aniga marka ma isaaran tahay si zakada aan u guto inaan maalki hebel qaado hebel yani aan aan aan bimacnaa intaan wada dhiibo oo maalkii wada bixiyo si aan uga u haleela zakadii inaan bixiyo arrintaa ima saaran yani daynka kan waqti hadduu le waqtigan la sugaya marka masaladan iyadaa ishkaaliyaad baa soo geli kara maalan eh, oo aan la xiriirin usuulka laakiin fiqi ahaan haddaan in yar dul marno duyuunta dadka saaran oo kale waan kala qaybinaynaa dayn markaa lagaga baahan yahay iyo dayn waktigiisu iska muwasac u yahay maalan haddii qofka la leeyahay intaasaa lagu leeyahay hadda lagaa doonaya bishan waa inaad bixisid daynkaas kale marka qofku wuu saaran yahay waa daynkii wax kasta celinaya dayn waxaa jira iska maftuuxa oo maalan culamada fataawidooda waxaa ka mid a qof mar den baa lagu leeyay maxajin karaa oo kale fataawadood waxaa ka mid a ah, haddii deynkaa sugayo deyn lagaa sugayo sida badanaa qof baa waxa lagaa bishi inuu bixiyo un keliya shan kun keliya konton baa lagu leeyay lakin shan buu bixina bishi kale shan buu bixina wax markaa lagaa doonaya deynkaasoo kale deynka xajka kaa celinaya maaha waa fataawada culamada markaa ugu dambeysa qawaacid alxaraam inta waan ku gudbayna qawaacid alxaraam aan gudbayna waajibka markaan ka soo hadlay xaaraantii ama shaygii la xarimay qawaacid buu leeyahay قاaعدة قد يkون الشhayء واaجiبا حaراaما شhayga waa laga yaba inuu noqdo waaجiب haddana xaaraam وqad ymتaنicu ذalika inaan saas noqon ba laga yaaba waaجiب xaaraam markuu kala qaybinaya wuxuu le alficl الwaaxidu ficilka keliya qad yakunu xaraama waajiba inuu xaaraam oo waajib u noqdaa laga yaaba waa ficil keliya falkan ka hadlayna aw xaraama xalaala ama uu noqdo xaaraam oo xalaal wadalika fii mawaadic waana dhowr meel bu ku leeyay la soco o النوع الواaحد بالنوع waa شhay keliya ayaa laga hadlaya oo أنواaع leh مثلا فالسuجuuد sujuudii waaجiب waa waaجiب waa goorma in kaana sujuudu hadday ahaato lilahi ilahy sujuud soo kuma saaran ilah inaad sujuudin muxaramu sujuudi waa xaaraam in kaana ligayr اllahi waxa loo sujuudaya hadday cid aan ilahi subxana wa tacaala ahayn waa hal shay marna muxuu noqday xalaal marna muxuu noqday xaaraam tan waxay kamid taha fiqiga ugu weyn waxa loo baahan yahay qofku inuu fahmo shaygii inuu dhowr wej uu yeelan karo amhilo fara badanna bidn waa noo iman doontaa wa min dalika waxaa ka mid ah an yaqaca alficlu fii waqtayn ficilka inuu dhaco laba waqti aw xaalatayn ama laba xaaladood aw biqasdayn ama laba qasad aw min shaksayn ama laba ruux فيكون واaجiبا في إحدى الsورaتين labadaa sورة mid kmid waaجiب buu noqonaya ومحرما في الأخرى sورada kan xaaraaن buu noqonaya مثال فالأكل مثلا cunitaanka oo في رمضاaن رaمaضاan la cuno حaراaم waa حaراaم في النهاaر سبحi سبح bil رaمaضاn iyadoo lgu jiro سبح ma cuni kartaa waa حaراaم غayru حaراaم في الleyل habeenkiisu حaراaم maaه waa شhay keliya marka مxوu نoqday wktina وxuu نoqday حaراaم wktina وxuu نoqday xalaal xaraamu min almarأaةi الطaahir haweeneyda طaahirka ah inay wax cuntana waa xaaraam bimacnaa maxaa soon baa laga rabaa xalaalu min alxaa'id hadday dhiig qabtana oo xaydka ay ku jirtan xalaal bay u tahay maxaa waa laga cafiyey xaraamu min almariidi qofka xanuunsan buka xaaraam bay ka tahay inuu cunto cuno waa goorma biqasdi intihaaki اlxurmati hadduu ula qasdayo inuu xurmadii soonka uu meel u kaga dhaco ay ka tahay waa xanuunsana lakin mana xurmaynayo ay ka tahay xaaraan bay ka noqonaysa qasadkiisi wey biqasdaynti wey xalaalun xalaal bay u goorma biqasdi istibaaxatihi lima abaaxahu اllahu lahu haddii uu ula qasdayo inuu banaysto wixii ilahi subxana watacala u baneeyey mar walba maxaa ku xukuma marka niyadaada waxaan baa samaynaysaa qasadkaagu hadduu yahay ilaahay dartii shayga waa maqbuul qasadkaaga hadduu yahay ilaahay dartii aanu ahayn shaygii waa marduud la aqbali maayo arintan baad samaysa qasadkaaga wuxuu yahay maxay inaad diinka kan agu khidmayso ilah u aqbalaya qasadkaaga muxuu yahay muslimiin inaad ku dabargoysa ilaahay ma aqbalayo marka shaygii isagu hana hal laakiin marba wej buu kala yeeshay soo ma ogid shaygii ma macnaa maalan culamada markay ka hadli jireen waxyaaba lagu misaalin jire waxaa ka mid a mididoo kale soo qabo laba daraf bay leedahay hadduu qofka uu hilibka ku jarjartana waa xalaal laakiin hadduu dadku dilana waa xaaraam shilinka oo kale wuxuu ku bixiyey sadaqadii zakadii waa xalaal zina iyo sariqa waxaan loo fadhin buu isticmaala waa shaygii keliya wuxuu yeelan karaa maxay labawood buu yeelan karaa waana muhiim markuu qofku fatwoonayo inuu shaygii darafeynka uu ka fiiriyo qawaacid kaloo ka muhiimsana soo socota wاlqatlu maala dilka lilkaafir اlxarbiy nin kaafiroo dagaal kugula jira xalaalun wey o waajibun fi axwaali mucayana waajib buu noqonaya xaalado gaarkood wاlqatlu lilmuslimi muslimka oo la dilana waa xaraam waa sida dilkiis sooma meelna wuxuu ka noqday xalaal ilan dagaal baa ku jirta meelna wuxuu ka noqday xaraam ilan bimacnaa waxaad xurmo ilaahay muslim uu xurmo iyo sharaf uu siiyo dhiiggiisa lagaa caajiyaad faragashatay waa xaraam taa marka waxaanu ka hadalnay shaygii annowc alwaaxidu binnooc way shaygii keliya inuu labowd markaa yeelan karo haddana wuxuu u qaacido kaleo ama alficlu اlwaaxidu bishaks ficilka hal qof ku sugan hal qof baa wixii isla samaynaya fayascubu tasawuru kownihi waajiba xaraama way adag tahay inuu qofka uu suuradaysto inuu marna waajib u noqdo xaraamna u noqdo ilan waa isla qofkii baa samaynaya wa huwa maca dalika mumkin iyadoo ay saa jirta haddana waa mumkin buu leeyahay ومعنى الفعل الواحد بالشخص maxaa loola jeedaa waxaa loola jeeda bu an yfcل الرaجuل فicلا qofka inuu ficil u sameeyo ka salaaةi معayana salaad gaara mثalا fatkunu salaad waxay noqonaysaa xaraamana way noqonaysaa waajibatan way noqonaysaa mithaalka dhegeyso fayuثaabu عalayha waa kan abaalmarin baa la siinaya waa laga abaalmarinaya min جihaةi adaaئihi lilwaajib gudashada uu waajibkan uu gutay horta ajir buu ku leeyahay وayucaaqabu عalayha waa lagu ciqaabayaa min جihaةi kwniha muxarama salaadan habkuu u gutay oo xaaraamana waa lagu ciqaabaya wamahaluu lidalika arrinkaa waxay mithaal ugaga dhigeen bisalaati salaado fi daari اlmaqsuubati guri lasoo bilqayso lasoo dhaca qof ku tukanayo kale qaaluu isaa kuma xigta fi daar اmaqsuda qaaluu waxay yidhaahdeen inahaa salaadii maxmaa ka teg ma hadal ka lagu sheegaya maxaa qoran walaqad ajaaz bacd rasuulin okay wax mushkila ma laha dabcada iima qoran qaaluu waxay yidhahdeen inahaa manduurun ilayha salaada iyada waxaa laga eegayaa min jihatayni laba dhinacoo munfakatayni aanan isku xirnayn وcabaruu can haada waxayna kaga cabireen oo ay yidhaahdeen biqaacidati infikaaki اljihatayn qaacidada lagu magacaabo laba jiho oo kala taal maala shaygan hadda maala qofkan salaada uu gutay waxaan leenaha salaadiis waa la aqbalay wuu tukaday laakiin kutukashada uu ku tukaday gurigan sidaan oo kale la dhacay maxaan leenahay waa xaaraam marka ficilkii maalna ajir buu ka helay maaa waajibka ka dhacay maalna dembi buu ku helay maxaa yeele dembigan oo ah guri lasoo dhacay buu markaa ku jiraa wamaa ilaa dalik قاعدة انفكاك الجهتين oo kale مثلا تsawرkeeda waxa kamid a masaaئiشha badana la weydiyo kale oo ah qaar mثلا su-aaشha la weydiyo kale guri masaajida riba lagu gadoo kale ma lagu tukan karaa oo kale su-aaشhaas oo kale انفكاك الجهتين قاaعdadeeda waa tan مثلا salaadaadi waa lagu leeyay salaadaad waa kaa asaxda haddaad meesha ku tukatay ninka ribada isaga ku dhisay ee keenay dembiga isagu saaran yahay adigu marka mid u saaran maaha marka qaacidada infikaak aljihatayni macnahaasoo kale ku tabiiqsami kartaa shaygan waa asaxay waad gudatay waajib ahaan waa kaa dhacay laakiin dembiga haddaad adiga soo dhacdan dembigeedu ku saaran yahay guriga aad adigu soo dhacda oo qof ka xoogtay haddii qof kale uu soo xoogay adiga aad ku tukatana qof kale oo dembiga saaran adigu salaad mar walba way kaa dhacda marka infikaak aljihatayn waxaa loola jeedaa shayga laba dhinac waa in laga fiiriyo laga eego waa inaad meel keliya aana focus gareen waa tan badan badana culimada ay qaarkood dadka qaarkeeda weydiiyaano maalan maalan qof baa wuxuu sameeyaa maalan E, wuu tukadaa lakin soonkii baa lagu kari laya o kale maaa salaadii wuu la yimid ajirkeedu le lakin soonkan uu ka tegey dembigiisuu leeyahay yani waa shay amhila saasoo kale markay usoo dhaweyn jireen markay misaalinaya wanumathilu lidalika arinkaa waxaan u misaalinaynaa biqisaةi sariyati cabdillaahi bni jaxsh ilaaladii iyo dooyadii la diray ee cabdullahi bni jaxsh uu hogaaminaya ilaa nakhla loo diray wanazla fiiha qowluhu tacaala waxaa ku soo degay ilaahay aayaddiisa ahayd yas'aluunaka waxay kaa weydiinayaan can الshahri الxaraami bisha xaraamka ee xurmada leh bay kaa weydiinayaan ka bedelo waa bedelo ijtimaalkiiye qitaalin dagaal bay ku weydiinayaan fiihi bisha la dagaal la galo qul waxaad tidhaahdaa qitaalun dagaal oo fiihi shahru xaraam la galo kabiiru waa dembi weyn ilaa aayadda la waday aayadda say u socota akhirka maxay tihi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeye iyo wاladiina kuwii haajaruu hijrooda iyo wajaahaduu jihaada fii sabiili lah wadada ilaahay ku jihaada ulaaئika dhamaan kuwaas yarjuuna waxay rajaynayaan raxmat اllahi ilaahay naxariistiisa wallaahu ilaahay kafuurun allihii dembi dhaaf badan raxiimun ee naxariis badan alaayaatani labada aayadood min suurati اbaqra suurat baqra laga soo qaatay waqad dallata labada aayadood waxay muujiyeen calىa anahum raggaa sariyadii uu watay cabduلlahi bnu jaxsh asimuu inay dembi ay galeen dhan marka laga fiiriyo وأjirوu in أjr laga siiyey عalى camaل waaحid hal camaل maalna أjr bay leeyihiin maalna demi bay ku galeen ama الفiعل marka wuxuu ula jeedaa maثalا sariyadii جihaad bay ku jireen oo ilahay dartii jihaadka u galeen ajirkooday leeyihin laakiin khalad bay sameeyeen soo maa khaladkina dembigooda bayna laba shay yani shaqo isku leh maaha waana qaacidaday ku magacayen bikaak aljihatayn qofka kan wanaagiisana abaalmar buu ku leeyahay xumidiisana bimacnaa saas bu arrinta noqonaysaa ila allahuma nusuus gaara inay inta timid mooyaane oo la yihi w dhan waa buraya sida mث maسlaة shirki o kale infikaak jihatayn ma aqbalayso qofka cibaado kasto hadduu guto وmaعa dalika uu shirki ula yimaado maxaa nafs الqرآن walaa tubtiluu acmaalakm ah lain ashrakta layaxbaطana camalg waxyaaba nusuus cadaynaysaa jirta laakiin umuurta kale aan la kala meeshaan lahu niyatه lahu hawaabه meeshaan wuxuu le lahu ciqaabه masle markaa eh, sideeda ah wey ama الficl الwaaxidu bالshakصi min jihati waaxida laakiin ficilka keliya oo qofka uu samayna oo hal jiه ah aan ahayn انفكاك الجiهaتين aan ahayn فيستحيiل waxaan cقلi gelayni كونهu حaراaما واaجiبa inuu نoقdo حaراaم واaجiبa أو حaراaما حaلاaلا uu نoقdo حaراaم حaلاaلa لأن ذaلiكa مa arinka isaga تناaqض waa isburin taasu ma soconayso wy لakiن waa isla فicilkii baan laba dhan aan ka eegeyna macnaha marka waa ka intaa marku ka soo baxay kahor kadib in yar ka hor sooma ahayn waxaanu ka hadlayna ma laa yatimu bihi الwاaجiب إilا bihi fahuwa waaجiب soomana dhihin hadda wuxuu le ma laa yatimu tarku الحaراaمi waxaanan suurtoobeyn in xaaraamta laga tago ilaa bihi in shaygaa lala yimaado mooyaane fahuwaajib waa waajib shay baa lagaa xarimay xaaraamtaa ma suurtoobayso inaad ka fogaato ilaa inaad wax kala samaysid mooyaane waxa kale aad samaynaysid amiiniska ah ee wasiilada ah iyadan waajib bay kugu noqonaysaa amhilada sheekhaan u deenaynaa famaa laa yumkinu tarkuhu waxayan suurtoobaynin ka tegitaankiisa oo min almuxaramaati waxyaabaha la xarimay ah ilaa bitarki gayrihi in wax kale laga tago mooyaane oo mima kii kamido lam yudkar aan la sheegin taxriimuh inuu xaaraam yahay lama sheegin laakin waad ku khasban tahay sooma xaruma hada الshay الآkhar shayga kanna isagun xaaraan buu noqday maثalا falow اshtabaha calayka hadday isaga kaa daranto oo isaga kaa darmo laxmun xalaalu hilib xalaala ayaa wuxuu kaaga darmay bilaxmin xaraam hilib xaaraam maxaa ku saaran wajaba اlkafu waa inaad ka istaagta can اljamiiع dhamaan ilan adu hilibka xaaraamka waa laga celiyay soo maha dabcan hilibkii marka way isgarab yaalaan kana waa xalaal kana waa xaaraam wixii baa kala sooci weyda maxaa ku saaran marka labada faraha waa isla gubteen wey labada faraha ka qaadaysa wa ilaa waxaa laga yaabaa adoo xalaashi raadina inaad ku dhacdid maxay xaaraamtii marka xaaraamta ka tegitaankeeda kuu suurtoobi mayso ilaa inaad ka tegti mooyaan shay kaloo aan laga xarimin shay kaloo aan laga xarimin waa kee waa hilibka xalaasha ahaa ioma suurtoobayso مثaalka waa maxay لأنa tarka اللحم المحarami hada ka tegitaanka aad ka tegaysa hilibkan la xaaraantinimeeye laa yatimu ilaa bitarki laxmi اlxalaali اladii maca ma suurtoobayso ilaa inaad ka tegtid hilibka xalaasha markaa la jira mooyaane maalan gurigaa soo gashay laba macwiis baa isaga kaa darantay midna waa daahir midna waa najaaso yani waxaa laga yaaba ta najaasada hadaad ku tukid maxaa dhacaya salaada inay asaxin labadood faraha ka qaadaysa waa isla gubteen wey kulli hal mar hala dhaqo wma ilى dalika min اumuur masaaئishan marka waxay ku sahlaysaa maxay inaad kala saarto waxyaabaha اkhtilaafka markuu meesha ku yimaado oo wixii aad kala saari weydid xalaal iyo xaaraan baa isku jira markaasoo kale farahaad marka ka bixinaysaa wma ilى dalika min اumuur maala yani maala waxay qaarkood xataa ku misaalen qof baa balduu soo galay waxaa la yidhi maala magaalada waxaa degan baa walaashiis baa degan mana yaqaan meelay joogto iyo meel kale inuu ka guursadana wuu rabaa waxa laga miduu guursanaya walaashiis ay noqota sooma kulli waa isla gubteen wey meeshaaso dhan iskama dhawaan kara meel kaba ka baxaya wey wahaakadaa dawaaleeg ilan waxaa laga yaaba inuu walaashii guursado maxaa yeele xaaraamta kama dheeraan karo ilaa inuu shay xalaala oo ka dheeraada mooyaane wahaakada dawaaleeg amhiladaas oo kale qawaacid اlmanduubi qawaacidda manduubka ah ilan waxaan ka soornay xaaraamta sooma qaacidad hal yajibu اlmanduubi bishuruuci fiih su-aashan aad baa loo weydiiyaa waajib miya manduubkii ma waajibayaa bishuruuci fiihi gudagal miyuu ku waajibayaa maxaa loola jeedaa shay sunaad rabtay inaad samaysid maanta waa maalin isniin aan sooma tiri soonkii aad bilowday haaf weyn ma kaga tegi kartaa duhurkii ma iska qadayn kartaa mise marba haddaad bilowday tushlama celiyan waa dhamaystiraysaa tiibu marka ka hadlaya ra'yu اlxanafiyati xanafiyada ra'yigooda ana qowla اllahi tacaala ilaahay hadalkiisa ee ah وlaa تbطiluu أعmaalaكum acmaashiina ha burinina yadul calى taxriimi qaطci اlmanduubi wuxuu muujinayaa inay xaaraam ay tahay shayga manduubka inuu gooyo bacda shuruuci الmukalafi fiihi qofka adoonka markuu guda galo waxay leeyihin ilahy wuxu walaa tubطilu acmaalakum marba haddaad guda gashay ma joojin karti xatىa yutima ila u ka dhamaystiro لanlaa yakuuna bidalika qad abطla saanu qofka anuu noqonin qof buriyey أjra الجazaaءi aw أjra الجuزء اladii facalah juskaa yar ee uu gutay maala lix sac buu soomay lix sac baa u harsan ka dhig haddaanu aanu ka cabirno in labaiy toban sac soonka uu yahay si aanu ji qaybtaa uu maanta dhan uu soo soomay ilaa duhur buu ilaa duhur buu soo wadayay si ajirkaa aan ugaga gubanin aanu u waayin waa khasb baa dhamaystira bay dheheen maxay soo daliishadeen marka wastadaluu ayضا bxadiiثi caaئiشhaةa radي الlahu canhuma canha allah ka raadi noqdee waxay soo deliseen xadiidkii caaisha qaalat waxay tihi kuntu ana وxafsatu anigii xafsaan aanu ahayn saa'imatayni laba soom baan waan inagoo sooman baanu ahayn bay tiri waan soonayn facarada bina طacaamu اshtahaynaahu faakalnaa minhu waxaa marka noo soo banbaxday cunto cuntaanu aragnay cuntadii baanu jeclaano waan iska cunna bay yihahdeen fajaءa الnabiyu nabiga alيه الsلa slam baa yimid cuntadii markay iska wayna soonaayeen soon sunaa way soonkay sooman yihiin iyagoo soon soon sunaa sooman bay waxay arkeen cunto cuntadii bay iska cuneen فجاء نبي sl ه sl nbigii baa yimido fabadaratnii xafsaةu ilayhi xafsa iiga hormartay bay tiri wa kaanat binta abiha waxayna ahayd gabar aabaheeda yani waa qof bmacnaa taqaan wey hawshii fadakartu dalika lahu aw fadakara dalika lahu arrinkii bay u sheegtay marka faqaala wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam iqdiyaa qaleeya yowma maalin aakhara ee kale makaanahu maalintaas aad afurteen maalin kale ku bedela faamarahumaa muxuu faray salى الlaه alيه wasalam biاlqaضاء inay qadayaan waa daliilka ay xanafiyada ku dhegiyiin wa min hunaa halkaa iyadoo laga dhaqaaqayo yajibu cinda alxanafiyati xanafiyada agtooda waxaa waajib ku ah qaضاء الnafli soonka sunada ah inuu qofka uu qaleeyo إdا شharca فيhi المكلف ama shayga sunada soon keliyaan ku qeydin إida شharca فيhi المكلف hadduu guda galo salaad sunaad guda gashay waxaa laga yaabaa in ad salaadii duruuf kaa saartay salaada waa inaad wadid waa inaad mar kale kusoo noqotid bay leeyihin marba haddii sunada la guda galo half way kagama tegi kartid bay qabaan waa ra'yiga xanafiyada إida شharca fiihi الmukلف ثuma afsada marka u fasahaadiyo wara'ىa bacض aakharuun culamo kale waxay arkeen oo min الأئmaةi ka mida أna الqaacidaة الmadkuuraةa غayru haabitaةi qaacidan lasoo sheegay inaanay sugnayn xanafiyada marka ku diidan yihin maxay leeyihin ama aayat waxay dhaheen aayaddii oo ay soo delisay ila marka haddii qaacidadan inaan burino aanu rabno waa in aayadiina laga jawaabo xadiidkii xafsay caaishana waa in laga jawaabo ama alaayatu soo maa faاlاstidlaalu biha in la deliishado calىa hada arinka kan loo soo deliishado fiihi nadarun fiiraa ku sugan waa in laga fiirsado wey wاsiyaaqu dulucda oo aayaddu ay u dhacayso yadulu wuxuu tusmaynaya o cadaynaya calىa ana almuraada biha in aayadan macnaheeda loola jeedo ana macsiyata allahi in ilaahay la garab maroo la caasiyo iyo warasuulihi rasuulkiisa maxameda tubطilu اlacmaal asaabiqata laha inay burinayso acmaashii ka horreysa o kale xayثu tarjixu calayha fi اlmiisaan oo ay kaga awood badinayso xagga miisaanka aayaddu waxay ka hadashay haddii ilahay rasuulkiisa la khilaafo in camalkaago dhan uu buray ayaddu taasay ka hadashay kama hadlin soon la soo qalayna shuruuc nafli waxa xaniifiya naga joojiye ama alxadiidu soo maaha faina macnaahu macnihiisu wuxuu yahay alirshaadu ku baraaruji ama tusid ama ku hanuunin ilىa ana sawma yowmi aakhara in maalin kale oo la soomo yaxsulu bihi اlأjru اlmaطlubu inuu ku xasilo kale ajirkay raadinayeen rasulka alay slam markuu la hadlayey ou lahaa maalin kale qalleeya macnaheedu waa maxay haddaad weli ajir raadinaysaan jaanis buu furan yahay maalin kale aad soomi kartaan ee macnaheedu maaha maalintii aad soonka aad markaa cuntada aad aragteen aad iska cunayseen soonkii aad burideen waa khasab ee soo celi wa laydinku leey macnaheedu maaha bay leeyihin walaysa calى ظaahirihi min alwujuub sida u muuqda waajibna maaha bal huwa intaa keliya marka kuma filna bal huwa mucaaradun waxaa lagala hortegayaa bixadiiثin aakhara xadiid kalea lagala hortegayaa yadulu tusinaya calى ana اlamra fiihi amarka rasulka alay sla sl meesha uu ku sheegay laysa lwujuubi inaan waajib ahayn daliil kalaa tusinaya daliilka muxuu yahay wاlxadiiثu اlmushaaru ilayh xadiid kale tilmaamay muxuu yahay الصaaئم الmutaطawicu qofka soon sunaa soomaya amiiru nafsihi asaa isu taliya xadiidkaa na meeshuu jiraa aayaddiina meel baa la mariyey daliilkiina kale si kale loo fasiray marka ra'yiga waxaa ku leh qolyaha leh haddii haafwi ay kaga tegi wax mushkilada ma laha sida saxdaana waa sidaas oo kale marka sideedaba lakin haddii nasku ahaan la iqdiya yowma aakhara makaana amarka muxuu noqon lahaa waajib buu noqon laha lakin hadda maxaan helna qariina saarifa oo ah amaba waxaaba la helaba hab kaloo arintii markaa loo tawiiliyo marka meeshu a ka baxdo wey وعalى hada arinka marka lagu dul dhiso falaa yajibu qaضاء النawaafil waajib maaha in la qaleeyo sunooyinka اlatيi شharca فيiha oo qofka uu gudo galay walam yutimha aanu dhamaystirin qaacidada marka sideeda u qaadanin waxbaa laga soo reebaya ويsتثنى min hadihi الqaacidaةi qaacidadan waxaa laga soo reebaya alxaج والcumraةu xajkii cumrada ma soo gelayso فإن المكلفa adoonkii إdا dakلa فيihma بالإحrاaم haduu xarmado xaج iyo cمro xaruma عalayhi رafضهmaa waxaa xaaraam kaha inuu uu ka istaago وaجaبa عalayhi الإجmاaم إجmاaعa iجmاع culimada wuxuu tilmaamaya inay waaجiب ay tahay marba haddaad cumro aad xarmatid hadday kaa burto waa inaad kaa meshid waa lagu leeyahay xajkii o kale mar haddaad guda gashid xajkii baad gashay wuu kaa buroo kale maثalا qofkii wax kaleu sameeyo xajka burin lahaa sanadka wayba u suurtoobeyda inuu markaa wado xajka marka wba waajib buu noqonaya walow aad hore usoo xajiday walow aad horay usoo xajiday xajka marka waajib bishuruuc buu ku guda noqonaya liqowli اllahi tacaala waxaa caddaynaya aayaddii ahayd waatimu اlxaja wاlcumra naskooday wataan soo ma jeedid xajka iyo cumrada dhammaystira faإida afsadahumaa bacda الshuruuci markuu guda gala hadduu labadooda uu fasahaadiyo ou si markaa kaga buraan wajaba calayhi itmaamuhumaa wa qadaa'uhumaa ruuxa waxaa saaran inuu dhammaystiro uuna qaleeyo marka qaacidada sideeda ha u qaadanin alxaj walcumra laga soo reeba lakin acmaasha kale soon sunaad maanta soomi lahayd oo kale markaad guda gashay baa waxaa kugu soo dhashay masalan in aad noocan ma aad maanta iska afurtid xaaladaaso kale wax mushkilada ma laha soonkan waa qallo iyo maaha adoo xadiidka marka tiigsanay xadiidkana tafsiirkiis waa fahamtay inta marka laga soo baxo aan ugudbayna qaacida sunat اlkifaya wax lagu magacaaba waajib اlkifaya baan soo fahmna sooma sunat اlkifaya an ugudbayna yuqaalu huna meeshan waxaa laga leeyahay كما قيiل في واجب الكفاية sidii واجب الكفاية hor laga soo yiri o kale min suنن الكفاية وmin suنن الكفاية waxaa ka mida sunanta kفاayada صلاaة التaراawيح ayaa ka mida وإلقاء السلاaم سلاaمta oo la radiyo o kale والآذان ayaa ka mida أdinkii o kale والإقاaمة ayaa ka mida لصلاaة الجaماعaةi oo loo أقimo waxyaabahaas oo kale tarkuلأwlah waa tii شhal lagu soo sheegay iyadan waxay ka midta suنن الكفاayihii oo culimada qaarkood حataa xanaabilood waxaa ka mida inay leeyihiin qofka haddii uu tukado oo bdun adan d qama waa inuu istakfurlaysto oo dembibuu ku dhacay inkastoo soo celi aan lahayn waana fataawada binbaz iyo rag kale marka ay ku dul dhisayaan intaa markaanu kasoo gudubno kadib in yaran wadayna kadibna waa nasanayna o isku soo laabanayna biidn اllah qawaacidu almubaaxi qawaacidda ka hadlaysay waxyaabaha mubaaxa ah waajibkuu soo dhamaaday muxaramkuu soo dhamaaday waxaan u gudbayna mubaaxi qaacida dukuulu اlmubaaxi taxta الtakliif shaygii mubaaxa ahaa inuu soo gelayo waxyaabaha layska dalbay taqadama lana bayaan اlibaaxa waxaa noo soo hormaray cadayntaan cadaynaya ibaaxadii wa fii tasawuri dukuuli اlibaaxati ibaaxada soo gelitaankeeda fi اlaxkaami الtakliifiyati aynay soo hoos gasho axkaamta takliifyada in arintaa la tasawuro cusrun waa arin adag waaba shay la baneeyey maxaa takliifi loo soo galay taklifina waxaan kusoo sheegnay wax mashaqo iyo dhib uu ku jiro lagaa rabo sooma dalab oo sidee marka usoo geli kartaa wey لأن التكليف maxaa wax layska doonayo huwa طلب فicli ma fiihi kulفة ومashقة waa iyadoo layska dalbo shay in lala yimaado oo ay ku jirto kalifitaan iyo mashaqo ay ku jirto walaysat التakhyيir wax laguu dooransiiyo laguu doorgeliyo l yihi kan samee ama kan samee oo bayna الficli والtarki oo ah samaynta iyo kategitaanka مaشhaqatun kuma sugnaanin marka sidee usoo geli kartaa wey وmiن hunaa arintaa iyadoo laga duulaayo yaraa bacضuهum qaarkood waxay arkaano culimadii أnnahu laa yaصixu اctibaaru الإbaaxaةi min الأحkaam الtakliifiyaةi inaanay asaxaynin in ibaaxadii loo tixgeliyo inay ka mid tahay axkaamta takliifiga watakunu اlaxkaamu اlfarciyatu axkaamtii farciga marka waxay noqonaysaa ثalaaثaةa aqsaami saddex qaybood atakliif واtakhiir واlwadc oo ah wa laska doona wa lasdooransiye wa bmacnaa wadcigeeda leh oo noo iman doonta bidn الlah ويرى bعض الأصuuلiyiin usuuliyiinta qaarkood waxay arkaan أنmا نفس الشharc عalى أنhu xalaal wuxuu cadeeyey شharciga inuu xalaal yahay kama qاala الlahu taعalى kama qaala taعalى su ilah u yidhi o kale أxila lakum sayd الbaحر waxaa ladin xalaaleeyey ugaarta badda وqاala wuxuu hi أxila lakum bahimaة الأنcاam waxaa ladin xalaaleeyey ee xoolaha inaad cuntaan أو maأduun فيihi ama laysku idmay ka qowli الصحaabiي ninka saxaabiga hadalkiisu ahaa adina الnabiyu salى الlaه عalيه waslm fii luxuumi الkhayl hilibka farduhu idmay fahada الnowع nooca kan daakhilu taxta الtakliifi wuxuu soo hosgelaya waxyaabaha layska doonayo min jihati suu usoo gelaya marka min jihati wujuubi اctiqaadi xili wuxuuna ka soo gelayaa jihada ah inuu qofka ictiqaadiyo inay waajibta shayga inuu xalaal yahay ilan rasulka alay slat slam waxaan waa lagu xaalilay soo laguma dhihin in aad ictiqaadid xalaal ahaanshaha oo tiraahd qalbigaaga aad gelido aad tiraahd waa xalaal oo aad ictiqaadid iyada laftirkeeda mashaqa bay ka wadaan ilan ictiqaadka buu soo gelaya walaysa hada murdiyan arrintan arrin qofka raadli gelinaysa ma macnaa qolka waa laga awood badan wey lianna wujuuba الtasdiiqi in la rumeeyo waajibnimadeeda huwa lijamiici ma ataa bihi الnabiyu sal اlه alيه wasalam wuxuu u dhacaya wax kastoo rasuulka ula yimid kalqisasi qisasta qur'an kusoo ororto kale wa akhbaari اlaakhirati aakhirada akhbaarteeda والqadri qadarta ilahi وغayrihim wxii lamida fahada yqtadiihi asl iimaan kaana waxaa keenaya iimaanka asalkiisa marka keliya maaha xiligan iyo keliya maaha ee qofka muslimka asaasanba waxaa saaran wax alla waxa rasuulka uu la yimid oo ilahay sheegay inuu rumeeyo ilan asaasu tasdiiq wey marka qaacidadaad idinku keenaysaan ma shaqaynayso buu leeyahy واlaxkaamu الtakliifiyatu lakin axkaamta layska doonayo shayun aakhar oo wax kale ama ma sakata canhu sharcu sawmaha wuxuu sharca ka aamusay aan waxba aanu ka sheegin ولم يدل على أن له حكما معينا aanu na tusinin inuu xukم gaara u leeyahay فيبقى على الأصل أسلkiisu باaqي ku yahay من أن كuلa شhayءi masكوuت عanه شhay kastoo laga aamusana فهuوa مubاح waa banaan yahay فhذا لا يدخل في الأحكاam الشharعiيaةi أصلا kanama soo geli أحكاamta شharciga كama تقدمa bل إباaحaته sida soo hormarta lakin ibaxadiis waa caqliyaة waxaan soo fahmay inay jirto ibaaxa caqliya inay jirto ibaaxa sharciya marka ibaaxada aan kala qaybina ibaaxadan meesha lagu sheegay caqligaa ku siinayo oo ah marba haddii la yihi wax kasto ayaa ladin xalilay masaladan faahfaahinteeda shalan marka soo dul istaagay qaacida almubaaxu qad yakunu waajiba min xayثu اlasl waxaaba laga yaabaa mubaaxi shayga lagu yihi waa laguu baneeyo adaa adaa kala doorana lagu yihi inuu waajib noqda laga min xayثu اlasl aklu anwaaci اlأطcima qofka inuu cuno noocyo kala duwanoo cunto ah kalfawaakihi fawaakihdiio kale wاlxalawiyaati waxyaabihii mimca oo kale wاlkhubzi wagayrihaa wax all wii khubzigii la xiriir oo kale mubaaxun waa shay banaan biالnadari ilى kuli fardin minha marka shay walbaba gaar loo marka loo milicsado falilإnsaani qofka bini aadamka waxaa u suubada oo u suurtagala an yaأkula اkhubza maثalا inuu cuno khubzigii aw yatruka ama inuu ka tago wayaأkula hayr wax kale inuu cuno kuma khasbanay kan baa cunay kan ma cunay adaa iska leh laakin asl اlأkli waajib lakin inaad cuntid waa waajib akliga marka laga hadlay ee cuntada ka hadlimeen lakin qofki inuu wax cuno waa waajib لأna tarkahu biاlkuliyati qofki inuu cunto dhan uu ka tago yuؤdي ilى الhلاaki وaqتل النفس wuxuu qofka ku bixin karaa inuu ishalaago nafsadiisa u dilo fayaجiب عalayhi إحyاءa لنفسi marka qofka waxaa waajib ku ah inuu noloshiisa u nooleeyo marka dinta kuma farin cuntadan fulan cun iyo tan noocan cun iyo brima cun iyo sugunta cun dinta kuma farin lakin dinta waxay ku fartay wax cun nafsadaasadan u halaagin wey marka aslulakli baa waajiba laakiin waxaad cunayso afraadiya arintaa arin adig aad u taal wey waxaan oo ogow hadda waxay kula muuqdaan akli inay arinta laakiin howlahan waaweyn culimada oo majaamicda iyo kutubta waaweyn laga qoray oo fataawida iyo ay ragga waaweyn u faraystaan oo fuqahada qawaacidaas baa laga duulaa waana waxyaabaha diinka o dhan lagu duliso ogow waan sii gudbaynaa qaacidaة inqilaabu اlmubaaxi mustaxaban aw waajiba aw muxarama aw gayra dalik mubaaxi ayaa wuxuu noqon karaa mustaxab wuxuu noqon karaa waajib wuxuu noqon karaa muxaram iyo wixii lamida biاkhtilaafi الniyati wاlaxwaal iyadoo ay ku xiran tahay hadba niyada iyo xaaladda markaa la joogo waxaan o dhan waan soo sharaxnay maثalا waa masalan shalay ka soo dhawaajinay aklu طacaami mubax inuu qofka cuntada cuno wax ku banaan ولkiن اsتحdر الطاacم نyة التقوى عalى العibaadaةi laakiin qofka cuntada cunaya haduu soo xaadirsado niyada ah niyata taqawida inuu niyada ah inuu ugu xoogeysto cuntadan cunaya calى اcibaadaةi cibaadada ilaahay aw اجihaadi ama جihaadka uu gelayo inqalba mustaxaban shayga wuxuu isu rogayaa shay mustaxaba wa ujaru calayhi waa ajir baa laga siinaya koob biyaad cabaysa hadaad ugu talageshid inaad daacada ilahay uu kugu saacido ajir baad ku leedahay cuntaad cunaysa haddaa istiri adoo wareeraya salaada subax usoo istaagin ajir baad ku leedahay salaadii habeenkii markaad seexanaysa waxaa tiri bal wkti hore si salaada fajrka ad usoo istaagtay hurdada waxaad ku leedahay maay ajir shay walbaba dhar baad gashato waxaa tiri salaad dhar nadiifa ah ku tuko waad u niyeysay ajirkaagaad leedahay inkastoo shaygan mubaax uu yahay inaad dhar gashatid shaarkan gasho ama kaa gasho qamiiskan gasho ama macwiistaa gasho waa isku mid laakiin niyata taqawi hadduu qofka u niyeysto iyo niyat taqarub hadduu u niyeysto ajir buu ku lahaanaya wakadalika اktisaabu اmaali mubaax ka waxaa la mid a wakadalika اktisaabu اmaal qofka inuu maal uu shaqaysto waa shay mubaaxa lagu ogol yahay fain qasada اlmuslimu kafa wajhi qofka muslimka hadduu ugu talagalo inuu wejigiisa uu dadka ka duwo oo bimacnaa aanu dadka baryootamin aanu noqon qof bimana waxay sii yele waa alinfaaqa calى ahlihi uu markuu shaqaynayna uu u niyeysto inuu ahlkiisa uu ku nafaqeeyo liynshأu cibaada صaalixiin si ubadkii ay u noqdaan ugu barbaaraan ay u noqdaan adoomo wanaagsan hadduu arintaa u niyeysto inqalaba fii xaqihi manduuban ka wuxuu noqonaya shay manduub wayujaru caley ajir buu leeyahay shaqadan subxi aad tegtid haddaad u niyeyso shilin xalaala soo dhacso ahalka ku masaariif noocana ciyaalkana mabacnaa wax ka sii si ay owlaad saalixiina u noqdaan adna dadka ha u gacan hoorsanin inta hadday kaa tahay niyada taa ay ku jirto ajir baad leedahay فإdا أrاad فiن أrاad التقwي عalى المacصيaةi laakiin hadii شhaqada markuu shaqaynayo kale cuntada cunayo oo ugu talagalay inuu ugu xoogoobo macsiyadii xaraamu xaraam buu noqonaya aday marka kugu xiran tahay haddii arinta ay kaa tacaawo seexo si fiican wkti fiican seexo maxaa dhacay shalaamaad aadi lahayd am waxbaad daawan lahayd filin xun bmacnaa hurdada waa maxay waxay noqonaysaa shay xaraama isku bedelaysa maxaa meesha u socotaa meel khaldana waxaa lamida waxa laga yaba inu leeyahay bmacnaa hadda hawshaada dhan boogsiyo waxaa dhan boogsiyo waa maxay saddex maalmood buu rabaa inuu marqaan uu dul fadhiyo wixii o dhan marka process walba waxaa ku gaarsiinaya meeshaasu raacaya wayanqalibu اlmubaaxu waajiban mubaaxi waajib buu noqon karaa haddana إida tacayana طariiqa لأdاء الwaajib haddii uu caynoobo wado markaa waajibka lagu guto kama taqadama fi qaacidati ma la yatimu الwaajibu ila bihi fahuwa waajib safar oo la galo soo mubax ma ahayn laakiin safarka kan maadaama uu yahay midku gaarsiinaya shay waajiba muxuu noqonaya safarkii shay waajiba masalada in yar ka hor aan soo marno wey wayanqalibu اlmubaaxu xaraama shaygii kuu banaanaan xaaraan buu noqon karaa in kaana ficluhu yuؤdي ilى xaraam haddii ficilkiisa uu ku gaarsiinaya xaraam shay banaan baa xaaraam noqon kara waa goorma ka saqyi zarci maءa batala beer baa waxaa ku waraabaysa biyo yaxtaajuhu qowm liaxyaaءi nufuusihim oo dad u baahan yihiin inay maxay ay ku noolaadaan qof baa haraad la baktinayo oo haraad dartiibuu la dhimanaya adna waxaad leedahay jardiinan ku waraabinaya beer baan ku waraabinaya marka inkastoo shaygu mubax wey haddana muxuu noqday shay xaaraam uu noqday marka fiqiga culimmadu markay leeyihin waxaan markan way kuu banaanta markaan kuma banaan xaaladda da saas ta maha inay culimmadu ay eh, sida caamadu u fahamsan tahay qiil raadis iyo maaha masaladan waxay ku duldhisan tahay qawaaciddaa wey oo bimacnaa meesha taal waa gudbaynaa qaacida kanaan horta sii gaarsiinayna in sha allah alaslu fi اlcibaadaati cibaadaadka waxaa asl ah masalan shalay baan soo raxnay soo sharxnay dulmar keliyan u baahannahay asal waxaa cibaadaadku ataxriimu xaaraam lug ma gedin karti in lagu fara mooyaane wاlaslu fii gayriha wixii cibaado ka soo haro mucaamala som alibaaxatu waa banaanash waxaa doonta samey ila in nasku celiya mooyaane miثaal مثلا wuxuu leeyahay inahu lama kanat الcibaadaة lilah caزa wajala rusuuma mucayana maadaama cibaadadu goortay yani ay tahay rusuum gaara oo la gudanayo bikayfiyaati mucayana siyaabo ama hab gaara loo gudanayo falaa yajuuzu linsani ruux uma banaana an yafcala ficla inuu ficil uu sameeyo yaqsudu bihi الtacabud lilah oo isaga ugu qasdiyo inuu ilaahay ugu cibaadaysto maa lam yakun lidalika الficli daliil sharciy haddaanu ficilka aanu lahayn daliil sharciga marba waxaan hadday cibaado yihiin kuma banaana inaad tiraa ilah baan ku caabudaya ilaa inaad daliil uhaysata mooyan waad tukanaysaa maxaad utukanaysaa nas baa ifaray waan soomaya maxaad u soomaysaa diin baa ifartay laakiin haddaadan daliil aadan haynin waan jadbooday iyo wa waan bururay iyo waa igu soo degtay iyo dooqeygaa isiiyey iyo maxaa diiday arrintaas ma shaqaynaysa maxayn cibadan ka hadlaynaa qaacidada waa muhiim waladii ruuxa masaladan ku baraarug matala waladii ruuxa yadacii sheeganaya ana alficla almucayana mashruucun فicil gaara inuu mashruuc yahay ruuxa sheeganaya kacibaada inuu mashruuc u yahay yuqaalu lahu ruuxa waa le haati daliil calى kwnihi cibaada daliilka keen ba ley inu cibaadaya isagaa daliilka laga raadinaya walaysa lahu xiinaidin goortaana uma ahaanin an yaquula inuu yihaahdo walaysa lahu xiinaidin goortaan uma ahaanin an yaquula inuu yihaahdo xaq uma laha inuu yihahdo in kaana hada الficlu hayra mashruuc ficilkan haddaanu mashruuc ahayn fama daliilu cadami mashruuciyati maxaa u daliil inaanu sharci ahayn fain اllaha tacaalى ilahi subxaanaه wa taعaalى laa yucbadu ila bima sharc laguma caabudo ilaa wuxuu sharci ka dhigi mayno qaacidadan wuxuu ka hadlaya waxa dadka caadada ay leeyihin qof baa waxaa leeda warniba meeshan aad howlahan aad wadido aad waxaan isku aad isku geysay waxaan diinta kuma soo aroorin ila labadii marka yaa daliilka weydiinaya yani yaa la weydiinaya daliilka daliilka waxaa la weydiinaya qofka waxa la yimid qofka cibaadadan sameynaya dalilka la maxaa u daliila inaad xafladan gaarka mawliidka hadda samaysid misaal ahaan meel dhab aanoodan tegin maxaa u daliila su-aal wey waxa laga inuu ku yihahdo adi maxaa u daliila inaan sharci ahayn marka waa khaldan tahay su-aasha asalka waxay tahay qaacidada waxay tahay in isaga la weydiiyey maxaa u daliil inaa xaflad hadda samaysa daliil maayo soo maha sharci shaygan diin baad ka dhigtay jooji wey laakiin isaga xaq uma leh inu yihahdo maxaa daliil diidaya in arrintan la sameeyo daliil xaq uma isaga marka waa maxay qofka cibaado la yimaada oo aan ku dara diinka isaga daliilka la weydiinaya kan la weydiin maayo masalada marka waa sidaas acni ana muhbita alcibaadati calayhi an yaأtii bidaliil qofka cibaadada sugaya isagay saaranta inu daliilka la yimaado لأن الأصل في العباadة أصل مxاa u ah المنع kareebtoonaan lug ma gedin kartid wy والناaفي للعiباadaةi qofka diidaya عibaadadana لاa dليiل عaليه dليiل ma saarna مxaa dhacay لأن الأصل mعه أصلki wa lagu dul dhisi laha isaguu la jiraa وmaن يuwaaفق الأصل ruuxa أصلka waafqsanna فlayسa عaليه أن يأتiيa بالdليل ruuxa ma saaran inuu dil la yimaado qofkan wuxuu ku leeyahy war anigu waxaan ogahay cibaadada mar haddii ay tahay inuu ilaahay u faro rasuulka u faro aduu dili itus dil maysa sooma waxan waa xaaraan laakiin maaha inuu isagu kusoo ragaal celiyo yihahdo adiga maxaa diidaya taas marka xaq maaha wa calى hada arrinkan iyadoo lagu dul dhisay faman tacabada lilahi tacaalى qofkii ilaahay ku cibaadaystay bima lam yajcalhu اllahu tacaalى cibaadatan waxaanu ilahay cibaado aanu ka dhigin fqad ibtadaca fi اdiini maa laysa minhu diinka wuxuu ku soo dara waxaana ka mid ahayn wakulu bidcatin wax kastoo diinta lagu soo kordhiyana dalaalu waa baadi iyo meel ka dhac wey ama siwa اcibaadaati lakin cibaadaadku waxay ka soo haray soo maha فالأصل فيiha waxa aصل u ah alibaaxaةu inay wax kasta ku banaan yihiin waxaan cibaado ahayn wax kasta samee walaysa التaxriima xaraamsa maaha qof waa laga yaab inaad tira markaad tiraahid war waxa kan waa diine intaad ka keenta jadbadan aad wadid markaa weydid wuxuu ku leeyahay maxaad taas ma aslin asalka waa manci sooma inuu ku yihahdo adiga saacadaad xeranta rasuulka ma xernayd ama ku yidh adigu kan ba war waxaan soo mucaamalaad maaha mucaamalaadku asalka waxaad doontad gasho ilaa inuu nas kaa celiya mooya naska muxuu celiyo ragga ma gashan karaan dahabka xariir ma xiran karaan nas baas diiday nas markuu yimid qofka uu ka istaagay haddaanu nas meesha aanu jir nas waxaan la jeeda aayad quraan qofku wuxuu doonu gashan karaa mucaamaladooda marka uu geli karaa marka mucaamalada iyo cibaadada waa in la isku khaldin transactionsk waa si oo wuxuu doono qofka inuu sameeyo ilaa inuu nas celiyo mooyaane cibaadada inaanu luggadin ilaa inuu daliil uu hela mooyaane arrinta marka waa sidaa لأن الله تعالى waa kn mrka qaacidada alas في أشhاء الإbاح mxaa u dliila maxaa ilaahi subحaanaه وataعaalى khلqa lana وsخر wuxuu noo abuuro noo leyliyey ma fi الsamaawaati وma fi الأrضi جamيiعa min wax alla wixii samawaatka ardada ku jiro xaalay dhammaantood isaga xaggii ka ahaadeen linastafيida minha saan ugaga faa'idaysano وجacalnaa khلaaئف الأrضi wuxuu naga dhigay dad ardadii bedel ku noqda وsلطna عalى ma fiiha wuxuuna ilaah nagu salido yihi ka faa'idayso w wii dhex yaal فالتصرف فيiha inaan ku taصarufna samawaaتka arda wa dhex yaal ينbغي أن yakuna مubaaحan waxaa haboon inuu noqdo شhay markaa banaan bhada الأصل الcaami inuu markaa ku banaanaado falow wajadnaa mثalا haddaanu helno maadatan maado oo jadيidatan csub maadada wax cusub haddaan helno صاalixaةa liلأkli ee u suubato in la cuni karo haddaan helno jaaزa lana an naأkula minha way noo banaan tahay inaan cuno walaa yalzamuna na laazimi mayso khasab naguma aha an nantadira inaanu sugno xatىa naclama fii ibaaxatiha daliila khaasa ilaa aanu ka ogaano shaygan banaanayshis daliil gaara ma sugayno wakada almaraakib اlmustaxdatha waxaa la mida gaadiidka marka kala nooca ah ee dadku ay sameeyeen oo kale ee la koraya ama diyaarad wuxuu kasto ha noqdo wاlmaraafiq wاladawaat wاlcaadaat waxyaabaha dadku ay isticmaalaan iyo qalabka la isticmaalo waxyaabahan caadaadka dadka isticmaalaan so long aanay nas aanay meel aynay ka durayn aan wax xarimaya aanay jirin qofku wuxuu doonu samayn kara wuxuu doonu marka uu cuni kara cabi kara ila inuu nas ku yihahda yani asalka maxay ahay qofku in wuxuu doono cuna lakin nas baa khinziirka waa xaaraam nasba xayawaana magaca ilah lagu goorin waa xaaraam nasba baktiga xaaraama nasba kan baa xaaraam waana laga reebay wixii aana laga reebin asalka muxuu ku baaqi yahay ibaaxadiisa wey marka qaacidadu waa sida wa min hada aydan taa waxaa ka mid ah almucaamalaat ayaa kamida ah mucaamalaadkii dadka dhex maray transactionski wixii lamida ah. alaslu fiiha alibaaxa asalka waxaa ah inuu shaygu banaan yahay faman abaaxahaa qofka baneeya falaa yalzamhu iqaamaة اdaliili calى اlibaaxa qofka isaga ma saarna inuu daliil marka uu tuso qof baa wuxu yidhi waxan way banaan yihiin laweydiin maayo dliil ma maxaa cadeeyey inuu dliil inuu banaan yahay kan kala diidaya waxaa la weydiinaya maxaa u daliil inuu shayga mamnuuc yahay laakiin cibaadada maxaa tusinaya qofkan samaynaya la weydiinaya qofkan samaynaya marka obisid labada shay in la isku daro maaha buu leeyay wman idacaa taxriima shayin min dalika tuliba bidaliil qofka sheegta in shay ashyaada kamida ama nooc wuxuu doona ha noqdo taxriima shay min dalik shay ibaaxiyaadka mubaaxaadka kamida inuu xaaraam yahay qofkii sheegta oo inuu xaaraam yahay tuuliba bidaliil isaga daliilka la weydiinaya fain lam yakun macahu daliil calى الtaxriim hadii aanu daliil aan u ahaynin shayga xaaraantinimayntiisa faqowluhu marduudun hadalkiisa waa la radinaya wa huwa aasimun waana dembiile waman xarama ruuxa xaaraantinimeeye maa lam yuxarimhu اllah waxaanu ilaahay aanu xaaraantinimaynin fahuwa kaman axala ma xaramahu اllah wuxuu la mid yahay qof xalilay waxa ilahi subxana wa tacala u xarimay wadaliilu hadihi اqaacida wadaliilu qaacidati qaacidadan waxaa cadaynaya qowl اllahi tacala ilahi hadalkiisu ah qul haluma shuhadaءakum qol waxaad ku tiraahdaa haluma shuhadaءakum la kaalaya markhaatidiina aladiina yashhaduuna ee qiraya ana allaha xarama hada inuu ilaahay kan uu xaaraantinimeeyey fain shahiduu hadday markhaati kacaan been bay wadaane falaa tashhad macahum iyaga hala istaagin hala markhaati kicin ila aaya marka qaacidada qaacido muhiima oo shalan in yar aan markaas soo sharxnay cibaado markay tahay qofka cibaadooyin baa daliilka la weydiinaya ibaaxa markay tahay qofka diidaya daliilka la weydiinaya marka labada shay in la isku dara maaha in yar baan usoo nasanayna biidn اllahi subxaana wa oo toddoba daqiiqa ah toddoba daqiiqa biidn illah kadibna meeshaan ka wadi doona wabilahi towfiiq waxay u baahan tahay su-aalo badan qofka cilmiga hadduu kuladadka leedahay iyo fo iyo seven iyo seven waxyaalahaas ku waxaan qabata walagaa joojifada horta qofka hadduu dabiil heli karo rooti gaaro heli karo waa la gartay laakiin haddaanu dabiil aanu heli karin masalada masala waxaa ku maraan ah istixaala Eh, horta qofka dugaanka markuu galo mid bedel hadduu heli karaa iska cuno laakiin intaan la leeyay waan waxaan wax horta in cadeeyo dow qofka isaga waa inuu cadeeyo waa la yidhi maaha nambar tu waxaan soo ogaanay sharikaadkan iyagu suuqa iska bixiyaan nambar darii waxaan la leeyahay hebel hebel hebel yani istixaalo waxa la dhahaa jira process bay soo maray wuxuu isbededay qaacido kaloo jirta tilmaam xukm lah fi ashya calaa maa hiya caleyh xaaladda taagana lala xukuntamaya marka in badana ma aaminsan laakiin waxyaabaha aanan ugu dhawaajin karin waxaa ka mid ah mainstreamka culimmadeena ah, waxay fatwooto ah in layska ilaaliyo marka waxaan diidayaa in dadka ay tanaafuq ay dareemaan lakin waxaan aaminsanahay ma howlahan waxay gelaya ma ما وجود رهان موبايلنا يلاوي ان شاء الله موبايلك عبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد waxaa meesha aan maanta kusoo khatinay alaxkaam axkaamtii takliifiga ahayd horena waxaan usoo qaybinay alaxkaam atakliifiya iyo alaxkaam alwadciya alwadciyada oo ah wax amaaro ama calaamo ama tusmo u noqon kara ficilkii markaa layska doonayo salaatukaa layna yidhi oo ah takliifi laakiin waktigii salaada ay soo gelaysa iyo waxay ka mid tahay wixii wadciga ahaa marka alaxkaam alwadciya eh, markii isugu kaya dambeysay ama darsigii ugu horreeyey oo kale waxay ahayd iyadoo duuduuban oo qaacida bikuli basaata oo sheekha uu keenay maruu ku le iqaamatu salaati waajiba oo takliifigii laakiin maala sababu dukuuliha oo ah duluuki الshamsi oo wadcigii hab basiito ayuu keenay haddana wuxuu isku dayayaa in aanu noocan ma aanu kuseejinin qeexitaanka kala duwan oo culimmadu ay isticmaalaan usuuliyiinta oo noocan ma isku noqnoqonaya lakin mufiid ay tahay tiina marka wuu bilaabaya alaxkaam alwadciya alxukm اlwadciy kama taqadam sida soo hormartay huwa khiطaab اllahi waa ilaahay hadalkiiso bijacli amri ma oo uu ka yeelay amar yani amar un uu ka yeelay calaamatan tusma uu ugaga yeelay calىa amrin aakhar arrin kale tusma ugaga yeelay shaygan shaygaas buu calaamo u yahay waktiga haddii la gaaro waktigii salaada ay waajibayso wey nisaab haddii la gaaro xool uu soo wareego waktigii zakada ay waajibayso wey calaamadaa haddii la helo oo waktigi wax waajibaya marka wadciga waa sidaa wadcigu maaha shaygii waajibayey maaha laakiin wixii waajibayey wixii tusin lahaa way wadciga lagu sheegayo iyadoo duuduuban marka waa saan markii ugu dambeysay aan shan qaybood usoo qaybina marka wuxuu le alaxkaam alwadciyatu khamsat waa shan hiya asababu ko wاlmaanicu wالsharطu wالصixaةu wاlfasaadu mid walba mihaalkeedu keenaya iyadoo laynoo soo celinayo colomkii colom b ahaa ee meesha markaa noogu soo hormaray الحكم الأول ama ka bilowna السبب sabbo maxaa lagu magacaaba sبب في الأحكام الوضعية qاaل الله تaعaaلى ilahy wuxuu yihi أقم الصلاaةa saلاada og لduluuki الشhaمس qoraxda markay zawaalka ay gaarto faجaعaلa رab العاalمين wuxuu ka yeelay duluuka الشhaمسi qoraxda zawaalkeeda huwa الزawاal weeye sabبا buu ka yeelay ay calaamatan buu ka yeelay tusmo astaan buu ugaga yeelay calaamadaasu yahbutu biha uu ku sugnaanayo wujuubu duhri duhurka waajibitaankiisa waaji duhrow ma waajibi kartid ilaa in la helo mooyaane qoraxdii oo duluuka gaartay oo zawaalka gaartay wahaakada jacala الnisaaba sidaasoo kaleba ilahi subxana wa tacala nisaabkii wuxuu ugaga yeelay sababa liwujuubi الzakaati sabab wuxuu uga dhigi zakada inay waajibto wاlإtlaafa qofka markuu xoola islaameed uu ku ciyaarana sababan bu wuxuu ugaga yeelay lidamaani inuu damaano qaado wاljanaabata qofka markuu janaabo ay ku dhacdo ayuu sababan wuxuu ugaga yeelay lgusli qofka inuu qubaysto u meyrto wاlxinsa fi اlyamiini markuu dhaartii uu gaf khalad uu galana sababan bu wuxuu uga yeelay likafaarati kafaaro inuu guto wالnطqa ku dhawaaqido biطalaaqi furin markuu ku dhawaaqana sababan bu wuxuu uga yeelay liwuquuci اfurqati in la kala tago marka شhay walba oo xugم تakلiiفi mxaa ka horeeya wadci baa ka horeeya maثalا wuxuu ka bilaaba maala salaadii kale dhowr jeer baa lasoo misaaliyey zakadoo kale goorma waajibkeeda uu yahay waa in sababti la helo ah maalka horta nisaab ha gaaro okay damaan qofka kan goorma damaan looga baahan yahay horta hala helo itlaafkii damage ha gaarsiiyey maalkii okay gusliga qofka qofka saaran oo kale ee waajibka ahaa goorma waajibaya horta hala helo janaabadii hala helo qofka marka la leeyahay kafaara saaran kafaarat اlyamiin maxaa ka horeeya horta halele maxay inuu dembi qalad uu xinfi uu sameeyey furqa marki le laba ruux la kala geynayo le labadiina isma qabtaan waa kala tegeysaan horta maxaa ka horeeya hal helo طalaaq hal helo bimacnaa waa maxay shay walba nutqi biطalaaq waa inu meesha yimaado shay walba shay baa ka horeeya wy marka faahfaahinteeda wax badan ku fahmi doonta insha allah wa hadihi اlasbaabu asbaabta iyada lm tkun muujibaة lhadihi الأحkaami لذaatiha ma aha midii waajibaday axkaamtan iyada keligeed ma waajibinin bal ljacli الsharci laha muujibaة laakiin sharcigaa wuxuu ka yeelay inay iyada wax waajibido qorax zawaalka gaartay keligeed wax ma qaban karto maal nisaab iska gaaray wax ma waajibin karo itlaaf meesha yimid wax ma waajibin karo janaabo meesha timid qubays ma waajibin karto xintii meesha yimid kafaaro ma waajibin karo nutq biطalaaq yimid furqo ma waajibin karo haddii aanu shaaric ka dhigi lahayn ilaahay subxana watacala calaamad ugaga dhigay marka waa maxay wuxuu rabaa inuu madaxaaga ka saaro waxa ah inaad istiraahid waxa kan iyaga awood u hayna waxaan soo dirisiiyaan ay keenaan bal waxa le bal waa bixukmin rabbaaniy sharciga waanu meesha u yimaado marka wuxuu le faqad jacala janaabata janaabadii wuxuu kaga dhigay muujibatan lilgusli qofkii inuu markaa mayrto qubaysto janaabo haddii la helo ayuu marka qubayskuna waajib u noqonaya walow shaaa hadduu ilaahay doono lajacala الnawma hurdadu wuxuu ka dhigi lahaa he muujiban lahu mid qubayska waajibiya waxaa la dhihi lahaa hadduu ilaahay doono qof kastoo hurdo kasoo toosa waxaa saaray inuu markaa qubaysto lakinahu lam yajcal الnawma muujiban lahu lakin hurdadii kama dhigin mid qubays waajibiye falaa yalzamu اliqtisaalu saa darteed qasab maaha in laga mayrto laga qubaysto min الnawmi hurdadii marka waa فahمta soo ma شhayga kan inuu sabab noqdo mxaa loo baahan yahay daliil buu u baahan yahay wuxuu rabaa inuu ku gaarsiiye qaacido weyn oo noo iman doonta aslanba markaa leedaha waa kan waxan bay sabab u noqdaan horta waa in daliil la helo waxan waxan bay mancinayaan marka waa in daliil la helo kan kan buu shardi u yahay waa in daliil la helo waxyaabaha alaxkaam alwadciya aad maqlaysid wax iyaga keligood iska yimaado oo sheekh uu fatwooda maahane iyagaa u baahan daliilka lagu sugi lahaa wey taasaa ka horeysa walwadcu marka soo duuduuba kelimadaad raadinaysid wey wadci maxaa la dhahaa huwa huwa hada aljaclu waa ka yeelitaanka kan almadkuuru almadkuuratu amhilatuhu ee tusaalooyinkiisa lasoo sheegay tusaalooyinkan hadda aanu soo bixinay ayaa wadci lagu magacaabaa وإذا فعل العبد مثلا إنساanka haduu sameeyo السبب sababta haduu la yimaado نتج عanه مسببه wixii sababta ka dhalanaysa dhalanaysa sawاء qaصd الcabd adoonka ha u qasdo xصuuل الmusababi shayga meesha ka dhalanaya dhicitaankiisa ha u qasdo aw lam yaqsudhu ayaanu u qasdin marba haddii sababtan la helo shaygan automatically wuu imanaya لأnna اrtibaaط الmusababi bالsababi maxaa yeele shaygii dhalanayay in sababta lagu xiro irtibaaطu sharciyu waa ku xirnaan sharci ah wamanshaأu اirtibaaطi ku xirnaanshahan meesha uu ka yimidna huwa اlwadcu waa wadcigii lakiin wadci iska yimid ma yahay لا waa الdي وضعigaasoo habت bالdليل الشharciي ee ku sugnaa dليل شharciya mثaلا فmaن qatلa مؤmiنا qofkii dila ruux mؤmina xamdا cudwاna si olakaca markuu u dilo kas u dilo waجب عaليه القisاaص ruuxa mxaa waajiب ku ah qisاaص وmaن qatلa مؤmiنا khaطأa qofkii si mnaha kama ah oo gafa u dilo qof mؤmina maxaa saaran faعalayhi الdyة والكفاarة waxaa saaran diyadii iyo kaفاara gudkii وmaن طلqa qofkii haweeneyda uu qabo furana maxaa meesha imanaya waqacat الفurqaةu waxaa dhacaya kala tegitaankii بطalaaqihi طalqada uu ku dhawaaqa darteed وwajabaت الcidaةu cidadii gabadha ay tirsan lahayna waa waajibaysaa والنafqaةu biilkii iyo nafaqadii la siin lahaa gabadha way waajibaysaa wlow lam yqصd الفurqaةa yaanuba u qasdina in la kala tago walaa khaطرت bibaalihi الcidaةu yaanaba maskaxdiisa kusoo dhicina inay cido tirsanayso wala النafqaةu in biil laga doonay yaanaba kusoo dhicina maثalا waana sababta loo yihi yani طalaaq uu dhacayaa ama qofka ha kaftamo ama dhab ha u yihaahdo bilhazli o biljid wuu dhacaya yani maala qofka marba hadduu kelmadu ku dhawaaqo anigu qasadkeyga mahin inaan furo anigu waxay iga ahayd waa soo gelaysa waa le way furan tahay gabadhaas maxaa yeele maxaa dhacay sababtii buu la yimid oo ah النطqu bالطalaaqi sababta hadduu la yimid musababu canhu wixii meesha ka dhalan laha automatically isaga imanaya walidalika fuqahada maxay dhihi jireen qofkii isagoo raba inuu la hadlo zawjadiisa isagoo hadalka intuu suu u wada haduu yihahdo uu rabo inuu yihahdo waan ku jeclaha u yihahdo waan ku fura ay kasoo fakato furiinka u dhacaya oo isaga waata kelmadda us yihahdo furiinka u dhacaya maxaa yeele waxaa la eegaya kelmadda ee la eegi ma qofkas qasadkiisa qasadkiisa muxuu ahaa inuu amaano oo kelmad wanaagsan u lakin kelmadii baa meesha timin طalaaq markuu dhacaya ama isagu wuxuu siduu doona haw sheega ama kaftan ha u yihahdo waan ku fura hadduu kaftan u yihahdo waa dhacaya qasadkiisaba ha noqda kaftan macnaha marka waa sidaa marka wuxuu leeyahy wman atlafa shayئa ruuxii shay damage gaarsiiya daminahu waa damaano qaadaya walow jahila wujuba الضamaani bاlitlaafi jaahil ba ha ka noqda ah in damaan uu meesha ka imanayo markuu qofku wax damage gaarsiy wahaakada maala alaab baa wixii baad meel kala dhacday jaahil baan ka haynin waxaan la ilaalina arrintaas maaha horta sooma celin ha damaankii keen marka waqad carafu الsababa sababta markay waxay ku qeexeen biأnnahu waصfun inuu yahay waصfi ظaahiru muuqda mundabidun kooban yahbut الxukmu bihi xukumka uu ku sugnaanayo min xayثu ina الشhaarica callaqahu bihi oo shaarica maadaama ayaa arrinkan ku xiray wa calaamatuhu marka markuu ku fahamsiiyey kadib buu hadda wuxuu fahamsiinaya qaacidadii badana mantiqiga ahayd oo noocan ma adkayd buu hadda ku siinaya marka uu fuqahada kutubta waaweyn markaad ku akrisid muxuu leeyahay sabab maxaa lagu magacaabaa calaamatuhu waxaa caddaynaya annahu yalzamu min wujuudihi اlwujuud joogitaankiisa joogitaan baa ka dhalanaya wayalzamu min cadamihi اlcadam haddii la waayana weyn baa ka dhalanaysa mithaalka muxuu noqonayaa haddii النطق بالطلاق la hela maxaa ka dhalanaya فرqadii laakiin haddii aلنطq bاطalaaqi aan la helin fur ma imaanaysa fur ma imaanayso waa markuu ku leeyahy marka min wujudihi الwujud وyalزم min cadamihi alcadam shaygii haddaanu meesha oolin marka wax meesha imanaya marka ma laha sabab marka la helaa musabab yimaada haddaan sabab lahelin musababka ma imaanayo qaacitaanka waa ka isagoo bikuli basaaطa ayuu sheekhu ku siiyey ثuma qad yadharu lana waxaa noo daahiri kara kownu الsababi munaasiba lilxukmi inuu sababta xukunka munaasib ay u tahay كجعل الإتلاaf سبب للضمان in qofku markuu w damج u gaarsiiyo oo ku ciyaaray inuu damaano qaadayo xikmad wa iska caddahay xikmaddu waa maxay alaab islaameed baad burburadeniyo soo gud waa xikmad qofka u caqligiisa uu ku haleeli karo way noo muuqan kartaa وhada الnوuع nouca kan oo ah oo min alasbaabi asbaabtii markii xikmadeeda ama ay noo muuqato يusamى الcilaةa cila lagu magacaaba kama ayضا kama yaأti fي baabi اqyas baab اqyas markaan tagna waxaan fahmi dona wa lagu magacaaba cila ciladu waa maxay markii sababta inoo muuqato maxaa hebel damaan loo weydiiyey itlaaf buu limi wax buu daamaj gaarsi waxbuu burburiyey waxbuu jejebiyey ciladu waa inoo muuqataa marmarka qaarkii way qarsoomi kartaa waqad takfa munaasabatu inay qarsoonaataa la arkaa kama fii jacli zawaali sababa liwujuubi salaati الظuhr in qoraxda markay bartanka ay ka zuusho in sabab looga dhigo salaad duhr inay waajibayso maxaan ogeysi maxaa keena marka waxaan fahmi karna maha soo maha waa munaasabo qarsoon wey إd الcقل mxaa cqliga aadanaha laa yudriku xikmaةa ذalik xikmada ma haleeli karo ma fahmi karo وhada الnوع min الأsbaabi nooca kano asbaabta ka mida laa yusamى cilaةa cillo uma magacaabo faالsababu markaa sababtii acamu min الcilaةi muطلqa way ka caamsan tahay ciladii marka qaacido kaleo muhiima ku siiyey maxaa saan ku kala saaraya sabab iyo cila saan ku kala saaraya wuxuu ku yihi cilada hadii xikmada la fahmi karaan maxaan ku magacaabeynaa cilo haddaan xikmada la fahmi karin maxaan ku magacaabeynaa sabab xikmada haddii la fahmi karo iyo haddaan la fahmi karin sabab lagu magacaabi karaa xikmada haddii la fahmi karana waxaan ku magacaabi karnaa cilo laakiin haddaan la fahmi karin cilo kuma magacaabi karno marka waxaa guudsan kee caamsan sababkiibaa caamsan oo marka waxaan leenahay marka kulu cilatin waa sabab walaysa kulu sababin cila saasay marka qaacidadii soo baxaysaa وqad ykun الشhayء sababa لغayri الwujوب waxaa laga yaaba shaygii inuu sabab u noqdo waxaan waajibayn kalskari maala qofka markuu shaqraamo o kale huwa sababu taxriimi الkhamr waana sababta khamrada loo xaaraantinimeeyey wالdaruuraةu sida mث وqad ykun الشhayء sababa لغayri الwujوب kalskari huwa sababu taxriimi الkhamr maala arrintan wayna anfici doontaa maala sababta khamrada loo xaaraantinimeey maxay iskaar meesha ku jira bab اlقyaas markaan tagno shay kastoo maandoorin laga helana saasuu noqona daraagiskii qaadkii marqaan kulli way soo gelaya maxaa ciladii waa la hayaa والضرورaةu daruuradiina hiya daruuradii sabب لxil الmaytati waxay sabab u tahay baktigii inuu qofka xalaal u noqona daruura uu baktin rabaa qofkii nafta ka bixi rabta meeshan wuxuu ujeedaa neef neef wuxuu ujeedaa meyd oo baktiye xaaladaaska daruurada marka maxay sabab u noqonaysaa mar haddii daruuro la helo inuu kaygi uu cuni karo neefka isaga wاlqaraabatu qaraabadiina hiya sababu lilwilaayati wاlirthi waxay sabab u noqon kartaa wilaayadii iyo dhaxalkii qaraaba haddii la helo un ba isdhexlayan haddaan qaraaba la helin labada ruux aysan isku dhoweyn dhaxal marka kama dhexeeyo walinadbi الsilati wاlbiri iyo in la isugu yeero xiriirkii iyo samafalkii wاljahaalatu qofku markuu shayga jaahil uu ka yahana hiy sabab waxaa ola jeeda wاljahaalatu bayci mabiici la kala gadanayey oo jahaale ay ku jirtana hiya sabab lifasaadi caqdi bayci اlmunaabadati wاlmulaamasa waxay sabab u tahay inuu faasid yahay beeca lakala gadanayo ee munaabadada iyo mulaamasada lagu magacaabo laba nooc beeca jirta munaabada lagu magacaabo waagu jaahiliyada ay samayn jireen qofku marada iisoo tuur anoon kuusoo tu iska soo tuuraya marka gacantiisa soo gelaysaa isaga lacagtuu bixina isagoo aanan arkin mulaamasaba ma gacantuu iska saaraya markaa kadib eh, beeci markaa wuu waajibaya marka beecaasoo kale waa beec faasida maxay diinta faasid uga dhigta maxaa qarar baa ku jira ninkan maradan duuduwan maxaa ku dhex jira ma jeexan tahay ma qurxan tahay ma waxa qadiima lama yaqaan number two shaygan uu soo tuuray muxuu yihi lama fahamsano ama dhagaxan markuu ku tuuro qurux inta ku tuuro kay ugu dhacdan qaada waxyaabaha baktiga nasiibkan kulli masaaishaas isla soo gela maxaa la jahaalaha ku jirta wixii lama yaqaan marba haddii jahaalo la hel markaa faasid buu noqonaya wa caqdu lbayci beyca oo guntamana sababun lixili intifaaci اlmushtari bisilcati wuxuu sabab u noqonaya qofka kan waxgatay inuu badeecadii ku eh, maaragtay eh, ku nafcin karo u isticmaali karo وانتiفاaع الbاaع bالثmن qofkii isaga baac ahaana inuu lacagta qaadan karo mثa laba rux ba wa kala gatay kanna maadaama caqdigan waxgalagadashadii ay tahay hab ay u dhacda hab صaحيixa oo jahaalo meesha aana ku jirin kii badeecada qaatana wuu isticmaali karaa gaari buu gatay gaarigiisu wadan karaa kii lacagta jeefkiisa soo gashan lacagta wuxuu doona ku gadan karaa marba hadii shayga saxuuna maxay lagaa sabab isku noqday wa caqdu الزawaaji marka zawaaj la helo oo laba ruux ay ismehersadaana xillo sababun wuxuu u yahay lixili اlistimtaaci bayna الزawjayn labada ruux inay bimacnaa istimtaac oo ay wada noolaan karaan buu marka xalaal u yahay hadii la helo haddii la helo nikaaxi nikaax haddaan la helin labada ruux marka xaaraan bay kala yihiin inta marka intaasoo miثaal buu bixiyey mar uun madaxaaga sabab ha gasho wey ونحب أن نبينa waxaanu jecelnaha inaan cadayno buu leeyahay أن الشharca qad yجعل الأحكاaمa مرaتaبة عalى أسباaب la dkل المكلفيiنa بها in ilaahay amaba axkaamta in ilaahay subxaana wataعala ama sharcigan xakiimka ah in axkaamtu inuu ka dhigi karo alaxkaama muratabatan cala asbaab mid bimacnaa ka ratibanta asbaabti cala asbaab laa dakl lmukalafiina biha dadka addoommada shaqa aanay ku lahayn yani waxaan rabnaa inaan fahno buu leeyahay axkaamta waxaa laga yaabaa inay sabab u noqon karto ashyaa inaga aynaan fahmi karin walaa hiya fii maqduurihim awooddoodan aanan soo gelin ka jacli duluuki sababa lisalaa qoraxda oo bartanka ka iilato inay sabab u noqdo salaad arrinaan fahmi karna ma wa jacli اqaraabati sababa lilmiiraas in qaraabadii sabab looga dhigay in labada qof isdhexli karaan oo xigaalada isku ah waxyaaba ilahi subxana wa tacala maqaadirtiisa ka mid waxyaaba ilahi u qadaro waxyaaba aan fahmi karna maha maadaama aan aan soo fahmnay haddana wuxuu leeyahay adilaة الsababiya maxaa cadaynaya tadul الnusuus الsharciyaةu nusuus sharciga waxay cadaynaysaa alى kwni calى kwni shayءi sababa lilxukmi inuu shay shay kale sabab u yahay xukumkiisa biumuurin baa lagu cadeeyaa umuurtaasoo mukhtalifatin kala duwan fasalnaaha waxaan kusoo kala saarnay fii baabi اlcilati fi اlqiyaasi ayaan kusoo kala saarnay wasumiyat waxaa lagu magacaaba masalik alcila lagu magacaabay meelaha ciladu ay maraan baabkan waa baab muhiima baababka ugu daran ee usul fiqigi marka la gaaro oo gebagabada xiga oo alqiyaas lagu magacaabo ayaa adilata sababiya o dhan aan ogaanayna ee masaalik alcila hab cajiiba oo sahlan uu usoo bandhigay sheekha waanu ka gudubna qeybta koowaad ashardaan aadeen alxukm الثaanي ashard shardigii shardi waaba af soomaali wixii conditionka ahaa waan shardiyey oo kale ashard wuxuu yihi sheekha maa yalzamu min cadamihi اlcadam waa wax haddii la waayo weyn ay ka dhalanayso walaa yalzam min wujuudihi wujuud walaa cadam haddii la helana joogitaan iyo weyn ka dhalan mayso mithaalka waa kana faطahaaratu maala weysadii oo kale طahaaradii sharطun bay waxay u tahay lisixati salaad salaada inay asaxdo hebelow salaadaad inay saxiix noqdo ma rabtaa ha soo weysayso soo dahaaro qaado okay yalzamu min cadamiha haddaanu qofka dahaarada aanu la imanin maxaa ka dhalanaya cadamu صxati salaadi salaada inaana saxiixaan ahayn laakiin qofkii wuu dahaaro qaatay ka waran walaa yalzamu ka dhalan mayso min wujuudihaa dahaarada haddii la helo صxatu salaati salaada inay asaxday faqad tfsd الصalaaةu waxaa laga yaaba salaadu inay ku fasahaado lifaqdi sharطi aakhar shardi kale oo la waayo qof baa maala wuu soo weysiistay salaadii buu galay wuu isaga dhex hadlay ama laba rag cunto tukada laba kale ka tegey rugni buu ka tegey ma waxaan leenaha maadaama uu weysa ay ninkan ay u dhooraneen u daahira salaadiis waa saxiix maya arintu marka iskama marka waa markuu leeyahay walaa yalzam min wujuudihi wujuudu walaa cadam shayga haddii la helo helitaanna ka dhalan maayo weynna ka dhalan mayso wey marka laba shay isku xiran maaha wa hada hada marka marka lasoo fahmo hada ay alamru hada arinku waa kaa marka badana waxaan isku khaladnaa waxa lagu magacaaba rukni iyo shardi salaad waa tan arkaan bay leedahay shuruud bay leedahay rukni iyo shardi maxay ku kala duwan yihin farqi daqiiq ku siinaya sheekh hadalkiisa muxuu leeyahay wاruknu ayضا sidaasoo kale lagu noqoye yalzamu min cadamihi rukniga hadii la waayo waxaa ka dhalanaya cadamu اlxukmi xukumkii oo la waayaa ka dhalanaya fahuwa kasharطi fi dalik meesha isaga mid bay ka yihiin rukniga iyo shardiga isku meel dhanna waa isaga mid oo bimacnaa haddii shardiga la waayo sida weyn meeshu ka dhalanayso طahaara hadii la waayo salaad saanay u asixaynin baa rukni hadii la waayo wixii kalena aanay ugu ratibmaynin meesha isaga mid wاlfarqu baynahuma marka maxay ku kala duwan yihiin ana rukna ruknigii karukuuci rukuucdii oo kale wالsujuudi sujuudi fi salaati oo kale جuزء min الxaqiiqati waa qeyb shaygii ka mida وama shardu shardigii soo maha fahuwa khaariج an xaqiiqati xaqiiqadu ka baxsan yahay hadda maala salaada qof markuu tukanayo طahaaradiina waa shay salaaduna waa shay marka shardigii iyo mashruuطii calayhiga ma isku mid ba waa laba shay kala duwan طahaaradana waa shay salaaduna waa shay waxa laga طahaarada inay saxiix tahay lakin salaadaadu ay saxiix aanay noqon laba shay isku mida maaha laakiin rukniga waa qeyb xaqiiqadii shaygii ka mida maahiyada shayguu ka mid yahay sida maala salaad marka la tukanayo soo rukuucdiisoo qayb ka mida maaha sujuuddiisoo qayb ka mida maaha wixii o dhan soo qayb ka mida maaha haddii rukuucda laga tago ama sujuudda laga tago salaaddu marka way buraysaa marka farqiga meel dhan waa isaga mid yihiin oo labadoodii haddii rukniga la waayo shardiga la waayo wixii kalaa la weynaya dhanna way ku kala duwan yihiinoo shardiga wuu ka baxsan yahay rukniga wuu ku dhegan yahay farqiga marka udhexeeya intaa marku ka baxay kadib wuxuu ley washarطu nawcaani ayضa shardigu waa laba nooc alأwalu sharط wujuubin waajib shardigii kalxawli oo kale sanad ina maalka uu ka soo wareego marka laga zakeynayo fainahu sharط liwujuubi الzakaati wuxuu shardi u yahay zakadu inay waajibayso horta maal baad haysataa maalkii nisaab buu gaaray inta loogu talagalay sideetan iyo wax la jiro garaamkii buu gaaray maala dahabkii oo kale horta sanad ha ka soo wareegto marka si uu maalkaa kugu waajib waxaa shardiga maxay sanad inay kasoo wareegto lakin maalka waxaad haysa saddex bil afar bil baad haysaa tamaam wuuna gaarsiinaya intaasoo milyan buu gaaray wax zakaa u ku saaran ma laha ilaa xawlka uu ka soo wareego والثاني شharط صحة شhardi lagu magac sharط صحة shaygan su u aصxo waa in shay kale la helo kama fi طahaarati لsalaad sida طahaarada salaada an kusoo misaalin marka haddana wuxuu yihi qaacido kaloo na siinaya waqad yakunu الشhay الwaaxidu shayga keliya waxaa laga yaaba inuu noqdo sharطa wujuubi wa sharطa صحة shay keliya waxaa laga yaaba inuu noqdo sharطa wujuub waajibnimo shardigeed iyo wa sharطa صحة asixitaan shardigii inuu noqdaa laga yaba hal shay keliya hadda waa tan soo kala saarno sooma laba misaal midna waxaan ku misaalinay shard wujub waxaan ku misaalinay zakadii xawlkeedii sharda sixana waxaan ku misaalinay طahaaradii salaada sooma lakin waxa laga yaba marka qaarkii sharda wujub sharda sixaba inay noqoto ka dukuuli الwaqti binisbati liلsalaa waktigii inuu soo galo marka la tukanayo kale waa shardi wujuub goormay salaad waajibaysaa waktiga ha soo galo qofkii waktigii aan waktigii salaada aanan ku tukano ka hor tukadan salaadiisu ma asaxaysaa asixi mayso wa sharط صxa taasuu marka ula jeeda intaa marka kasoo baxay kadib hadda markii laga soo hadlayey waa taan niri alأحكاaم الوaضعiيa o dhan waa inay dliil yeelato lakiin markii asrwiye la marayey wuxuu yihi meeshan kuma faahfaahin sheeka wuxuu diidaya hadalka inuu soo lalaabto bayaanka iyo balaaqada waxay keenaysaa shayga in marka keliya lagu xuso masaaلك اcilmi noo celiya meesheedan aan ku faahfaahin doonaa buu yihi laakiin hadda shardiga kan daliil waa in loo helo maadaama la yihi aحكاaم iskama sugnaata ilا بadila شharciya maadaama waa inaan daliil helno adilaة شharطiya shardiyada adiladeeda waxaa ka mida ah yadul الsharc calى sharطiyati shayi lishayi bumuur sharcigu wuxuu muujiyaa shay shay kale marka uu shardi u noqonay umuur baa lagu muujiya ko binafyi الثاني cinda cadami الأwali in sharcigu uu nafiyo kan labaad marka kan koowaad la waayo shardi inuu shaygan ya maxaa lagu ogaanaya waxaan haddaadan samayn waxaan kaa asixi maayn in lagu yihahdo adoon weysaysan adoon طahaaro ayan ku aadan qabin ma tukan karti iyadoo lagu yiri o kale way midba midaa ka horeeya mithaalhu mithaal kale waa kana qowl الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam uu yihi laa yaqbal الlahu صalaaةa bغayri طahuur ilahi subxana wa taعala ma aqbalayo salaad aan weyse lahayn dala arrinkaa muxuu muujiyey calى ana الطahaaraةa طahaaradii sharطu صxaةi الsalaati inay salaada inay asaxdo shardi ay u tahay wa qowluhu salى الlahu عalيه wasalam uu yihi laa sadaqaة walaa sadaqaة min guluulin sadaqa ma jirto xaaraam ku timid dل mxuu muujiyey عalى أna kwna الmaali الmutaصadqi xalaalا sharطa صxaةi الsadqati wuxuu muujiyey in maalka la sadaqaysanayo inuu xalaal uu noqdo inay shardi u tahay si sadaqadiisa marka loo qofka u asaxdo waxa kana sadaqaynaysa horta xalaal ma yahay shay shay xalaala ma yahay oo ma yihiin sadaqadan aad la bixaysid asalka hadduu shaygu xalaal yahay sadaqada waa asaxaysa lakin shay xaaraam lagu keenay sadaqadiisa ma soconayso wey waa shardi marka وqwluه slى الlه عليه وsلم lا زakاةa fي maali xatى yaxuula عalayh الxawl iyo rasulka alay slam hadalkiisa u yihi maalka zaka kuma waajibto ilaa sanad maalka uu kasoo wareegto yadul arrinkaa wuxuu muujinaya calى أna الxawla sanadkii sharطu wujubi الزakاati inuu shart yahay zakada inay waajibto wa milhu waxaa la mida qowl النabiy sal اله عليه wasalam uu yihi laa nikaaxa ila bishaahiday cadlin nikaax la aqbalaya malaha ilaa laba markhaati oo cadaalada inay meesha joogaan mooyaane meesha marka waa shardi haddaan markhaati ayna joogin nikax inaanu soconin number labo waxyaabaha muujiya shayga inuu shardi yahay sharci wuxuu ku sugaa binafsi الsharci calى الsharطiyati sharciga inuu cadeeyo shaygan tardinimadiisa waan soo cadayna number saddex biاlijmaaci calى kowni الshayi sharطa inay culimmadu ay ijmaac ijmaac اluma uu noqdo in shaygan uu shardi yahay ka ijmaacin siday culimmada isugu waafaqeen oo kale ama ummadda isugu waafaqday calى kowni istiqbaali اlqiblati qiblada oo lala salaadii lala jihaysto wa sitri اlcawrati in cawrada la asturo sharطayn lisixati salaati inay laba shardiyo salaada asixitaankeeda loo shardiya inay yihiin o kale waa ijmac qofkii qiblada meel aan utukada salaadiisa inaan asixin waa shardi la yaqaan cawrada in la asturo ina salaada inaan asixin waa shardi la yaqaan number afar yurid الnahي biwuruudi الnahyi can shayin fii cibaadatin o caqdin inuu nahyi diidme ay soo aroorto shay layska celiyo ama cibaadada la xiriir ama caqdiga la xiriiro wa hada cinda man yaquulu arrinkaana wuxuu u baxayaa ama u dhacayaa dadka yidhi ina الnahya yaqtadi اlfasaad shay hadiiba la nahiyey fasaad baa ka dhalanaya ama man laa yaqulu bidalik ruuxa aan sidaa oranayn ama hadalka aanan sheegin falaa yakunu الnahyu daala calى الsharطiyati nahyigii daliil uma noqonayo inuu shardiya meesha jiro مثلا مثلا مختلف فيها عند الأصوليين ah هل النهي دليل على الشرط شhay marka la diido dliil miyuu yahay sharطi qaarna waxay leyihin ha qaarna waxay leyihin maya kuwa ha hadii la qaato nahyiguna marka uu soo gela kuwa maya hadii la qaato dliil meeshaan ka hadlayna marka shaqo kuma leh qaybta laba marka la fahmay qayb saddexaad baan u gudbayna alxukم الثالث almaanicu waa markii wax la reebayo almaanicu waxa wax reebayo huwa الwaصف الwujuudiyu waa cilo taagan الظاahiر ee muuqata almundaبط ee kooban اladي ymnacu ثubuuت الxukmi ee reebaysa ama waصfigaa reebaya xukumka inuu sugnaado وبتacbiiri آakhara haddaan si kale u cabirna buu leeyahay maanic waxaa lagu magacaabaa maa yalزم min wujuudihi الcadم shay hadii la helo weyn ay ka dhalanayso walaa yalزم min cadamihi hadiise la waayo aanay ka dhalanayn cadam weyn walaa wujuud helitaanna aanay ka dhalanayn yani shayga hadii la helo wixii waa la waayaya laakiin hadii la waayo macnaheeda maha in wax kale la waayo walaa wujud misaalka dhegeyso wa huwa nowcan waa laba nooc maanicu wujuubin wa maanicu صxa mid wujuub reebaya iyo mid صxa reebaya maثalا falow qatla rajul rajula haddii nin nin kale uu dilo camda cudwaana si lakaca uu u dilo wajaba calayhi الqiصاaص ruuxa maxaa ku waajiba qiصاaص fain calimnaa haddaan ogaano marka qof baa qof dila waa la qisaasa saaran maxkamaddu waa xukmida fain calimnaa haddaan ogaano ana alqaatila qofkan wax dilaya abun lilmaqtuuli inuu aabba u yahay kan la dilay haddaan ogaano imtanaca alqisaasu qisaas markaa ma jirto maxaa yeele wiil eh, oday looma qisaasiya wiil isaga uu dhalay nas baa ku soo arooro wey fa yuqaalu marka waxaa la leeyahay alubuwatu aabbanimadii maanicun min wujuubi اqisaasi iyadaa reebaysa in qisaas uu waajibo wakada dayn daynka oo kale qof baa dayn lagu leeyahy o kale zake ma saaranta zake ma saarna maxaa yeele wakada dayn maanicu min wujuubi الzakaati wuxuu reebaya qofka inay zake ku waajibto maثala kan labadaba waxay qisaastoo kale xadiidkii uu ku salaysan yahay in waalid aanan loo qisaasayn wiil uu dhalay inaan loo qisaas mar haddii maanic meesha u jiro ubuwa meesha timid arrinta way baxaysaa wuxuu kaloo daynko kale wuxuu ku salaysan yahay qofka haddii dayn lagu leeyahay zake inaanay marka saarnay maanica marka jiro wey marka qaacidada ku tadbiiqi maa yalzam min wujuudihi اcadam mar haddii la helo weyn baa ka dhalanaysa ubuwa la helay qisaastii baa la weynaya walaa yalzam min cadamihi cadamu walaa wujuud haddii la waayo weyn ka dhalan mayso helitaanna ka dhalan mayso bimacnaa waa maxay waa la waaye mar waxaan leenahay shaygii marka lasoo xaadiriy arrintaas socan mayso ومثاaل mانع الصحة waxaa ka mida mانع وuجوبki soo ma mانع صحي wuxuu yahay أن العدة عidadii ماaنعaة من صحaةi نكاح المرأة waxa ay reebaysaa in haweeney la guursado in نikاxeedu aanu asaxayn mثalا nin baa naag furay haweeneydii marka waa cido tirsanaysa ciday ku jirtaa mثalا ama nin baa ka dhintay mثalا ciddadii bay ku jirtaa afarta bilood iyo tobanka beri ama tii kale furitaankay ku jirtaayo saddexda quru oo kale iyadoo ciddadii ku jirtaa yiri mid kale yiri waa imaanaya waa mehersanaya taa marka waxaa laleeyahy maanic baa meesha taagan marka nikaaxa ma ansaxayo weye nin kale u ciddo tirsanaysaa wey tanbiih baraarujin الsharطu shardigii kama huwa ظaahir sida muuqata ضد الmاaنiع wuxuu ka soo horjeedaa maanica opposite ba iskihi sooma maxaa shardiga markii laga soo hadlayey maxaa la yihi habbaa loo soo qeexay kan habbaa loo soo qeexay shardig waxa la yلزم min cadamihi الcadم kan waxaa la yihi ma yلزم min wujuudihi الcadم opposite buu ka yahay walaa yلزم min wujuudihi wujuud walaa cadم ba kan laa yلزم min cadamihi cadم walaa wujuud opposite ba isku yihin opposite ba isku yihin marka maxaa dhacaya wuxuu leeyahay marka facadم الmaanici maanic haddaanu meesha jirin sharطun shardi wey haddaan maanic la sheegin waa shardi wa cadamu sharطi shardi haddaanu meesha jirinna maanicun maanic wey waxyaaba falsafada mantiqa logic ku salaysan wey shardi maanic haddaanu meesha jirin shardi baa jooga shardi haddaanu meesha jirin maanic baa jooga welidaa arintaa darteed yaqacu fi kalaami bacضi الfuqahaaءi culimmada qaarkood hadalkooda waxaa laga helaa alاftizaa can dikri الmawaanici inay ka reebtoonaadaan inay sheegaan mawaanicda بأن شhaرط cadamha waay leeyihin maxaa maanic u sheega marba hadii shardi la sheegay maanic la sheega maaha ilan mid haduu joogo kan kale opposite ku yahay shardi hadii la sheega maanic waa meesha ka baxay maanic hadii la sheego shardi waa meesha ka baxay saa darteed culamada haddaad aragtay iyagoo shuruudda taxaya ama aad aragtay iyagoo mawaanicda taxaya shuruuddii aanan sheegin ama shuruudda iyagoo taxaya mawaanicda aanan sheegin maxaa yeele mid hadii la helo kan kalea booskiisa gelay opposite ba isku yihin ka qowlihi mihaalka waa kana hadalkooda ay leeyihin fii shuruuطi صixati اlbayci beyca shuruudda uu ku asaxayo shuruuddiisi maxaa ka mid a anlaa yakuna fi اlmabiici jahaala waxaa la kala gadanaya waa in jahaale aanay ku jirin oo kawar la-ayn kawar yani kawarhayn la-aan aanay meesha ay jirin shuruud bay kuu sheegen maanic ma sheegin yacnuuna waxay ula jeedaan ana aljahaalata haddii jahaalo la helo he maanicun waa reebiso wax wax reebayo min mawaanic sixati اlbeyc jahaale hadii la helo maxay waa beyca kan inuu asaxo waxyaabihii reebaya ka mid tahay marka inuu yidhaahdo min shuruuطi صixati اlbeyc an laa yakuna fi mabiici jahaala inuu yidhaahdo ama inuu yidhahdo min mawaanici صixati اlbeyc inuu yidhaahdo an yakuna fi beyc maxaa udhexeeya wax farqi udhexeeya ma laha marka meeshan hadii laga yimaado ama meeshan laga yimaado waa isku mid wey tan marka faa'iido weynu ku jirta ma laha ee wuxuu rabaa inuu kugu baraarujiyo haddii maanic la helo shardi looma baahno in la sheego shardi haddii la helana maanic looma bahno in la sheego maadaama ubas isku yihiin kan kale kan kale uu muujinayo ama التaxqiiqu laakiin marka si fiican loo kala saaro fahuwa ana kula min الsharطi wاlmaanici labadoodaba shardi iyo maanicba amru wujuudiyu laa cadamiy wa amar helitaan ay ka dhalanayso laakiin weyn aanay ka dhalanin falaa yatadakhalaan isdhex geli maayo midba mid midba meelba uu jihaysan yahay qaacida laa budda qaacidadan ku baraaruga waxaan laga maarmin liihbaati الsababiyati si loo sugo shaygan shaygan inuu sabab u yahay aw الsharطiyati shaygan shayga kale inuu shardi u yahay aw اlmaaniciyati shaygan shayga kale inuu reebayo si loo sugo waxaan laga maarmin min daliilin daliil cadeeya ani markaan sababiye rabay inaan sugo waa inaan daliil helo markaan le labadan ruux waa kala tageen khalaas iskuma soo noqon karan horta waa inaan sabab helo markaan leeyahay kan wa shardi buu u yahay waxaan mar intaadan samayn waa inaan shardigan la timaad waa inaan daliil hayo markaan leeyahay waa in shaygan baa shaygan kuu diidaya waxaan waa kaa xaaraan maanica baa jir waa inaan daliil hayo daliil waa in la sugo ko wdalika wuxuu leeyahy misaalka ku cadayn doonaa ana الsababa maثalا sababta maثalا huwa xukm sharciy waa xukm sharciya faman idacaa ruuxa sheegta sababiyaةa shayءi lishayin shay shay kale inuu sabab u noqonayo falaa budda lahu ruuxa waxaan laga maarmin min ihbaati daliili dalika bidaliilin min ihbaati dalika bidaliilin shayga inuu daliil u ku suga ayaa khasaba way saaran tahay wailaa haddaanu daliil aanu keenin kaana qawla calى اllahi tacaala bilaa cilm wuxuu noqonaya qofka isagoo ilaahay waxaanu ogeyn bimacnaa ku been abuurto iska sheegay falow qaala qaa'ilu qof hadduu yidhaahdo maala masalada waa muhiim yajibu waxaa ku waajiba calىa taariki الصalaati qofka salaada ka taga xataa yakruja waqtuhaa ilaa waqtigeeda uu ka tago istihjaaran kutumashu wuu iska fadhiyaa laba kooxaad aad ciyaaraysa wuu iska fadhiyaa ilaa waktigii uu ka baxay qofkii yidhahdo qofka waxaa ku waajiba an yaqdiya qalo ayaa saaran maadaama uu mubaaraadkii iyo kooxihii iyo maajkii u socday qofkii sidaa yidhaahda faqad idacaa sababiyaةa dalika tarki lilqadا ruuxa wuxuu sheegtay in ka tegitaanka uu sabab u noqday in qado meesha u yimaado walaa budda min iraadi اdaliil lidalik waa inuna daliil marka soo arooriyey فhذا في سببيته فhذا في سببية الوجود kna marka wuxuu sabab u yahay ama sababiyaة الوجوب kuso arore maسلada waa masألة muhiima maسلada waa masألة muhiima qofka waxa lh salaada tuko waqtigeeda la gaaro waa inuu tukado wuu iska fariistay ma tukanin ama sheeku ku jira ama wuxuu la socdaa maaj socda ama howlo kalu galay marka salaadii baa ka tagtay marka wuxuu le haddaan qalaynaya markuu le waan qalaynaya wuxuu ninkaa muujiyey qofka salaadii kategitaanka uu ka tegey istihtaar uga tegey inay sabab u tahay maxay qalihii waxaan leenahay marka dilil miyay haysa dilil maayo waana arrinta keen sheekh maxamed bin saalix cuthaymiin fatwadiis waxaa ka mid a qofka salaada ka taga hurdo aan ugaga tegin halmaan aan uga tegin miirdaboon aan uga tegin isagoo fadhiya hadda kale darsi baan dhegeysana salaadii aan naga tagtay annagoo la soconna dib baan udhigin waxaan nira bal aan dhamayno ama laba kooxooda kubad ciyaare waan iska fariisana waxaan ihi horta labadan gool ha dhameen ha isreebeen kuwan ama waan fadhinaa waxaan ihi hawshan ha dhamaato salaadda saas inooga tagtay kadib marka waktiga la baxaan ihi salaadda haddaan qallayno qallahaas ma soconayo sheekh wuxuu leey walow alfa jeer hadduu kun jeer uu tukado qallahaas ma soconayo salaadaas waa siday kaaga tagtay kun istakfurleysi inaad raadisid mooyaane salaadaas waa qallaynaya ma soconayso maxaa yeele qallaha waa inuu sabab yeesho sababtan waa inay deliil yeelato waana masalada keentay fatwada ah in la yidhaahdo salaad aan kas ugaga tegey oo la kaca uga tegey iyadoo wax iga mashquulin aanay jirin acdaartiina meesha aanay jirin waan fariisanaya kadibna dib baan ka qalaynaya qallahaas sabab buu u bahan sababtana daliil buu u bahan daliilkan lama hayo salaadaas ma soconayso marka ومثلهu waxaa lamida sababiyaة الndb hadda wujuubkan ka hadalnay sababiyaة الndb waa kamid sunadii sababnimadeeda faman idacىa nadbiyaةa صiyaami الثuلaثاء ruuxa sheegta maala yihaahdo maalin kastoo talaada in la soomo ruuxa yihaahdo aw cumrata rajab ama yihaahda Eh, um, rajab hadii la gaaro waa in la cumraysto faqad idacaa ruuxa muxuu sheegtay ana ywma الثuلaثaaءi sabab linabiyaة الsom in maalin kastoo talaada marba hadday talaada ay soo gasho inay sabab u noqonayso maxay soon suna inuu yimaado sida markay qoraxda zawaalka uga leexato inay sabab u noqonayso inuu duur marka uu yimaado wa ana shahra rajaba bisha rajabna hadday soo gasho sababu linabiyaة اcumrati inay sabab u noqonayso cumro inay markaa suno noqonayso ruuxa isaga maxaan leenaha fayuطaalab alى kuli min dalik bidaliil yani waxaa laga dalbayaa daliil baa laga dalbaya qofka yidhi talaadaba hadday soo gasho waa soon rajabba hadday kas waa cumra waxaan lena daliilka waa maxay ilan sabab baa sheegata soo maa daliilkeeda muxuu yahay wakadali wakada waxaa la mida sababiyat الtaxriim wa اlkaraaha waxaa la mida markaad leedahay shaygan eh, haddiiba la hela kan xaaraan buu noqonaya ama shaygan haddii la hel kan karaahiyu noqonaya whaakada fi اlmawaanic wالshuruud waxaa la mida marka maanica i shuruudda kulli daliil bay u baahan yihin marka qawaacidan ogo waa meesha culimmada markaad aragtaan marka la doodayo oo culimmadu kutubta markay qoraan oo niqaashka dheer aad aragtaan rag iska hadla maahna qawaacid wey waa la yiri un keliya ma qawaacid baa meesha maantana la isku garaacaya marka markii ayi cibaada meesha imaanaysa haddaad tiraahd maala bishan hadii laga rajab intaasu salaatulail waa inaad tukatid waxaan ku salaadan aad hadda keenta ninyahow waxaad sheegatay bil rajabba hadday soo gasho in salaadan marka ay imanayso bil rajab inay sabab u noqoto sababna daliil la-aan ma sugnaatee maxaa u daliila daliil maysa sooma salaadaada la noqo waa haakada dawaali qaacido walba cibaadadii shay walbaba meesha marka lagu xeraya kasoo gudub alxukm الraabic xukumka afaraad aلصxatu wax lagu magacaabo aلصxaةa takunu fi اlcibaadaati wa fi اlmucaamalaat waxaan markaad maqishid waa asaxday waa shay asaxay markaad maqishid cibaadaadkana way soo gelaysaa mucamalad waxaan ku baraarujin lahaa kelimaadka badana afkeena iska soo gala waxaa ka mid a waa sabab iyo waa sharط iyo waa maanic kuli daliil bay u baahan yihin afkaba ha iska soo dafee waana ogaan doontaa kelimaadka markaan lena waa fasid iyo waa baطil culimadu u kala saaran yihin lakiin anaga fasid iyo baطilka waa isku keen lakin culimada mid walba qaanad buu ku jiraa khaasatan markuu qofka uu fatwana wax sheegayo waa inuu daqiiq uu noqdo acrad uu noqdo markuu kelmad uu sheegayo aلصxaةu takunu fi اcibada fi اlmucamalat faالصaxiixu min اlcibaadaat cibaadada صaxiixa maxaa lagu magacaabaa waxa صaxiixa cibaadaat ka mida maa waafaqa الsharca oo waxa sharciga waafaqa biاstikmaali اlarkaani wالshuruuطi iyadoo arkaantii iyo shuruudii ay dhamaystiranto waاncidaami اlmawaanici wixii diidayo reebayn markaa la waayo taasaa lagu magacaabaa cibaadada haddaan arko in ruknigeedu uu dhamaystiran yahay shardigeedu uu dhamaystiran yahay maanicna meesha aanu jirin cibaadada maxaan ku magacaabaya cibaada صaxiixa hadda arkaan washuruud waa noloo soo kala saara soo maha in meelna isaga mid yihiin oo labadooda meel isaga mid yihiin meelna ay kula duwan ruknigiina uu ku dhegan yahay shaygii shardigiina uu ka baxsan yahay maanicnuna loo soo sheegay marka wuxuu leeyahay faidaa wujidat الصxatu صxadii hadii la helo asixitaankii fi اlcibaadati cibaadada hadii la helo salaad iyo son wixii lamid a أجزأت can faaciliha ruuxi waa ay ka gudaysaa وأsقطت المطاaلabaةa biha waxayna ridaysaa qofka in cibaada laga dalbo cibaadada sideeda u gutay sooma arkaantii la helay shuruudii baa la helay hi-adkii baa la helay waxaan leenahay salaadii way kaa dhacday soonkii wuu kaa dhacay qofka la weydiin maayo walaa talaazuma masaladan waa daqiiqa ku baraarog iskuma xirna bayna صixaةi الcibaadaةi cibaadada inay asaxdo wa bayna xusuuli الأjri biha wa qabuuliha iyo inuu qofka cibaadada ajri uu ka helay in laga aqbalay laba shaqo isku leh maaha waxa laga qofka inay cibaadada ka asaxdo lakin aan ajri aanu helin aan laga aqbalin baa laga yaaba marka labadu laba shay isku xiran maaha وقبولها ولا, ولا, ولا تلازم بين صحة العبادة وبين حصول الأجر بها وقبولها من, من قبل الله تعالى iskuma xirna cibaada asixitaankeeda iyo qofki inuu ajri uu ka helo ilahay xaggiisa famata اstakmalat اlcibaadatu cibaadada goor alla goortay dhammaysato oo bmacnaa ay kaamishato famata اstakmalat اlcibaadaةu arkaanaha wa shuruuطaha arkaanteeda shuruuddeeda haddii la helo wاntafat mafsidaatuha wixii fasahaadinayana la waayo صaxad cibaadada waa asaxaysaa وأجزأad wayna gudaysaa ولaakiن laa yhبت الأجر أجrku ma sugnaado إilا بصحaة التaوaجه إilى اللahi إilaa in qofka qaabilitaanku ilahay cibaadada ula qaabilay inay asaxdo mooyaane وانتiفاaء الriyaaءi istustuskina uu ka baxo لqowلi النaبي salى الlaه عليه waسلم uu yihi إنama الأعmaaل biالنiyaaت acmaaشha la aqbalaya waxay ku sugnaatay niyadii وإنما لكuلi امriئin ma nawى qof walbana wuxuu le wuxuu niyeystay masalan wuxuu taxaya uu sheegayaa waxay ku magacaabaan culimada fuqahada ay ku magacaabaan wax lagu magacaabo niyaة الqasdi iyo niyaة الإضاafة waxay ku magacaabaan niyaة الqasdi niyaة الإضاafة maثala qofka kan haddii weysadii uu sugo oo dharkii nadiif uu yahay oo qibladii uu qaabilo oo salaadii uu tukado oo gacnihii meesha la doono u geeyo oo dhigo oo arkaan iyo xasiloonii kulli u la yimaado salaadiis waxan lena wa asaxday lakin waa lagayaba intaasoo dhan markuu sameynayo inuu istus ula jeedo layihaahdo sida xadiid kusoo arooro kale hebel suu u tukanayo hal arko sunada suu u waafaqayo marka waxaan lenahay salaadii waa lagaa way kaa asaxday maadaama shuruuddii aad la timid laakiin ilahay xaggiisa lagama aqbalin maadaama aadan maaragtay aadan la imanin niyadii aan la imanin marka niyat idaafihii wuu jooga lakin niyat qasdigii baa maqan waana ad waa marka laga hadlay cibaadada cibaadada cibaadada marka laga hadlayo niyaة اإضاaفة niyaة الqasdiga waa habka والصxaة في المعaamalaت معamalatka an ugudubna marka صxadii معaamalaadka أn yakuna الcaqd caqdigi inuu noqdo maسala waa dقيq غayra مkhاaliفi للشharci sharciga inaanu khilaafin bfaqdi ruknin isagoo tiir la waayey sababtii aw sharطin ama shardi la waayey sababtii oo biwujuudi maanicin ama wax reebayo iyadoo meesha uu jiro cibaadada markaan len hadda waxaan nihi cibaadada markaan len way asaxday mn waa markii shuruuddeeda arkaanteeda lala yimaado muwaaneen ayan jirin mucaamalaadka goormu asixi karaa mucaamalaadka waxay asixi karaan haddaana sharciga aanay khilaafsanayn rukni aan la waayin shardi aan la waayin wax reebayn meesha aanay jirin faidaa waqacat اlmucaamalatu mucaamalada hadday dhacdo صaxiixatan si صaxiix hadday u dhacdo afaadat اlmaqsuuda min اlcaqdi waxay faa'iideynaysaa qasadka laga lahaa ma aragtay caqdigii wataratabad aahaaruhu calayhi wax alle wixii raadana waa ka dhalanaya mثلا miثaalka waa kana فإidا صaxa caqd النikaaxi mثalا laba ruux baa ismehersatay caqdigoodii ba asaxay xala لikuli min الزawjayni الtamatuc bالآakخar labadooda xalaal bay isku noqonayaano way wada noolaan karaan واstaxaqaت الmarأaةu haweeneydii waxay mutaysanaysaa النafaqata ayay mutaysanaysaa ama nafaqitaankii والsukna iyo degitaankii guri in la siiyo وhabata nasabu waladi الmarأaةi min زawjiha ilmaha ay dhashana waa loo tiirin karaa oo inuu ninkaas u dhalay watawaarata bizawjiyati zawjiye ahaanna way marka isku dhaxlayaan wey bizawjiyatina way isku dhaxlayaan wey bimacnaa meeshan marka <clears throat> masalat maalan ilan marka farqiga waa dareenteen inay la tahay cibaadada laba dhin dhan baa laga fiirina marna shuruudda inay waafaqdo marna niyadii laakiin mucaamalaadka niyada shaqa kuma leh mucaamalaadkii niyada shaqa kuma leh mثلا of ba fatawada qaarkood qof baa mثalا guursaday gurgiis waxa laga yaaba inuu burbur iyo qofkan inuu gaarsiiyo uu rabo iyo waxa laga yaaba in ujeedadiis ay tahay muddo markaa qabtid fur oo kale iyo nikaaxaas ma asax mise ma asax nikaaxaas waa asax shuruudda marka loo eego laakiin niyadiisa shaqadeena maha naga marka farqigu waa kaa in la yidhaahdo cibaada marka laga hadlayo waxaa la eegaya niyada xagga ilaahay iyo arkaantii iyo shuruuddii oo la waafaqa lakiin mucaamalo marka laga hadlayo shaygan haykalkiisa caamka qalfoofkiisa guud iyo shayga suu u dhacaya la eegaya laakiin niyada shaqa kuma le qofka niyadiisa madalan qof baa laga baa inuu gatay inuu qof kale ku khiyaamay oo kale waxbuu soo gatay qof kale kusii khiyaamay beecaas ma asax mise ma asax beecaas wuu asaxay laakiin niyadiisa waa niyo kale ilahi subxana watacala ugula xisaabtay mucaamalaadka marka ma soo gelayaan marka in la yihahdo mucaamalaadka niyadada saana ahayd ma asaxayso mucaamalaadka ma soo gelaysa wey qaacidadaas waa qaacida muhiima oo fataawa tiro badan culummada ay ku dul dhiseen runtii alxukm alkhamis xukumka shanaad alfasaad baa lagu magacaabaa الفaساaد markaad mqشhid hadaad mqشhid wa wa فasid culimadu waa u kala saaranta فasid iyo baطل فarقi ba udhexeeya الفaساaد markaad mqشhid huو mا فقda رukنا miن أركاni waa wixii waaya tiir tiirarkiisa ka mida أو شharطa min shuruuطi ama شharط shuruudiisa ka mida أو wujida maaنiع min صحati ama la helo wax reebay sheega inuu asxo faman صلىa بغayri وضوء qof baa wuxuu tukaday qofka tukada weyse la-aan أو صلىa إلى غayri الqiبلaةi meelan qiblada ahayn buu u jeestay aw taraka rukuucan ama rukuuc buu ka tegey aw sujuuda fi الصalaati ama sujuudu salaadii buu ka tegey fasalaatuhu maxaan leenahay faasidaة weye maxaa yaele rukni bay weyday ama shardi ama maanic وkadalika in axdatثa fiiha waxaa lamida qofka haddii uu xadaث uu la yimaado waxbaa riix baa ka baxsatay waxbaa ka baxsaday intuu salaadii uu ku jiray waa lamid وkada waxaa la mida in تزawaجaت الmarأaةu haweeneyda hadday guursato bغayri waliyin iyadoo weligeeda aanu ogeyn aanu la socon fanikaaxuha maxaan leenahay faasidun wey أو تزawجaha ama uu guursado bغayri شhuhuudi shuhuud la-aan markhaati la-aan aw تزawجaha wahiy fii cidatiha ama la guursado oo ninka uu guursado iyada ciddada ku jirto kuwaas o dhan waa lagu magacaaba fasid fasid marka wاlfaasidu min الcibaadaati cibaadaadka faasidka ah laa tabrأu bihi الdimatu qofkii waa lagu leeyahayo weli bmacnaa beri ma noqon wey wاlfaasidu min mucaamalaati soo mucaamalaat wixii la xiriira laa yuntiju aahaarahu raadkiisa marka ma soo baxay bmacnaa laguma nafcin karo wey ويxrumu calى الmuslimi marka meeshan waa wuxuu rabaa inuu ku yihahdo haddii lu yihi salaadaada fasid bay noqotay macneed waa maxay salaad waa lagu leeyay kusoo celi maala qofki wuxuu tukada weyse la-aan istaagu kusoo celi way salaada soo tukay ilan waa fasid bay noqotay soo ma laa tabru dimatu weli waa lagugu leeyahay fasid min amucaamalaat soo maha mucaamalaat fasidu maala qofki uu la yimid waxaa laleeyahay okay shilinkii aad qaadatay adiga baayica shilinkan kuma nafcin kartid kana hawshan qaadan kar waa la joojinaya beeci marka macnaheedu waa sidaas oo kale ويحرم على المسلم مسلمka waxaa xaaraamka الإقداaم عalى cقد فاسidi inuu u bareero caqdi markaa فاsida أو عibaadaة فاsida ama cibaado فاsida وهuوa yعلم isagoo og لأن الفاsida منهiي عanه شharca فاsidku waaba layska reeba شharci ahaan وqad yakunu sabب الفaساadi waxaa laga yaaba sababta فasaadka keentay inay noqoto saaبقا للفicل مستمiri فيhi ficilka inuu ka horeeyo oo daa'imna marka uu noqdo waa laga yaaba kaالصلاaةi مثلا لغayri القبلةi qofku markuu u tukada meelan qiblada ahayn markuu salaad uu bilaabayo goormay arintu marka bilaabatay qabla salaati waa qabla salaa mustamirin fi waa laga afarta ragca inuu ku dhamaysto saddexda ragca inuu ku dhamaysto aw amasaba yakunu طaari'an fi asnaaءi الficl waxaaba laga yaabaaba inuu arinka uu soo diriyo inta uu falka uu ku guda jiro kalkalaami fi الsalaati maala qofkii salaada isagoo ku jiro iska hadlay salaadiis fasid bay noqotay aw laaxiqan inay dib ka haleeshaa laga yaaba karidati can اlislam walciyaadu biالlah inuu qofka islaamka isaga baxo ilah ba laga mangalaayo fainahaa ridadii mubطilaة lilacmaali alatii qablaha waxay buridaa acmaashii ka horeysa o dhan marka fasaadka wuxuu leeyay saddex meel buu ka iman karaa ama ficilka intaan la samayn buu fasaadka iman karaa qibladii buu u jihisay meel wuxuu salaadii ula jihisay meelan qibladii ahayn ama intuu ku jiray fasaadka iman karaa wuu ku dhex hadlay ama markii waxa uu ka baxay buu qofka la iman karaa masalan qof baa laa samax allah hadda uu ridoobay wax alla wuxuu camal soo sameynaya cerkuu gelaya wy gadaal buu ka yimid wey marka fasaadka waa sidaa marka fasid iyo baطil farqi ma udhexeeya culimada aqwaashoodan dhegeysana bayna alfasidi wاlbaطil albaطilu baطil haddaad aragtid muraadifun wuxuu fangashan yahay lilfasaadi lilfaasidi buu fangashan yahay bimacnaha wuu raacsan yahay fi اصطilaaxi jumhuuri الfuqahaa marka loo baxo erey bixinta sharciga oo culimada say u badan yihiin ay qabaan ila fi nikaaxi nikaax mooyaane waxay leeyihiin kulu fasidin baطil wakulu baطilin fasid ilaa hal baab mooyaane nikaaxa may nikax waa kala duwan bay leyihin faxayثu yaquluuna culimada markay yihaahdaan nikaaxu baطil markay yihahdan nikaax waa nikaax baطila huwa ma ajmacat اlumaةu calى buطlaani oo waxay ummadda isku waafaqaan in shaygan baطil كزواج الرaجuل أmة sida nin inuu hooyadii guursado oo kale aw أkhtahu min الرaضاc ama walaashii xagga nuugmada kala walaalowday uu guursado oo kale kaasa wa lagu magacaaba baطل والفاasidu min النikاxi laakiin نikاxa faasidka waa kee maاkhtalafuu fii fasaadih waa kanay culimmada isku khilaafeen oo isku garab mareen ma faasid mise faasid maaha ka nikaaxi bigayri weliyin gabadha inay guursato o kale weli la-aan oo kale marka markaan leenahay nin baa matalan wuxuu guursaday maxaarimtii gabar walaashii oo kale uu guursada waxaan leenahay ama wuxuu isla guursaday maثalا laba isla dhalatoo kale masaaئishaas oo kale waxaan lena نikaxaas waa baطil lakiin ama bغayri waliyin ba arinta ay ti waxaan lena نikaxaas waa fasid marka tacbiirku marka waa kala daqiiq waa kala duwan yahay taana ku baraarug wuxuu leeyahy marka ama fii غayri النikaaxi sowma nikax wax ka soo hara fakulu caqdi caqdi walbaba xukima عalayhi lagu xukmiyey bأnahu fasid fasid lagu xukmiyey fahuwa cindahum baطilu agtooda baaطil buu ka yahay kaasoo lam yancaqid aslan aslan ba aanan guntamin masalada waa muhiim iyadana yani hadda nikaax baan ka soo baxnay laakiin hawlihii kale aan soo galnay oo nikaax wixii ka soo haray haddii shaygan ilan farqi baa udhexeeya fasid iyo baطil faasidku gees buu ka asaxayo waxbaa ku jir jira laakiin baطilka aslanba ma asixin wey marka wixii nikaaxa ka soo haray waxa la yihi fasid haddaad maqashi waa baطil baaطin hadaad maqشhay aslanba shaygii maba guntamin ma wa laga dul dhisaa wy falam تantaqil bihi milkiyaة الmabiici ilى الmشhtarي maثalا shaygan oo nasiibkiisa ee lahaanshihiisa qofkii milkiyada shaygan lahaanshihiisa qofkii beecinayay kama soo guurin oo qof kale uma guurin haddaan dho baycan waa baaطil ama la yihah waa fasid bimacna waa maxay hebelna uma banaan inuu lacagta qaato kan kalena uma banaan inuu badeecadii marka ula wareego masalada marka haddana weli aqwaash culamadu wada وqad khاaلفa جمهوuر الحنفiيaةi xنفiyadiisay u badan yihin way khilaafeen في haadayn المصطلحayn labadan مصطلح way khilaafeen waxay yhahden annaga kuma jirno idinku idin gaarya فالbاطل عindهم baطلka agtooda wuxuu yahay mا kاana أصلهu مkhتلا wax aslkiisaba khalل uu ku jiro لiwuجوudi khlل في الcاaqidi أو المacquudi عalayhi aw الصيiغaةi khalل ku jira dartii caaqidka qofka biilka gelayay أو المacقudi عalayhi ama shaygii la kala gedanayay aw الsiikati oraahdii ama habka loo kala gadanayo marka waxay leeyihin baطil waxaa lagu magacaabaa haddii nuqsaan oo khalad uu soo galo alcaaqid ama uu soo galo macquudu caleyh caaqidki waa dadkii macquudu caleyh waa alaabtii ama siikati habkii loo kala wareejin lahaa ama oraahdii ama wixii markaa la xiriiray kaabaa lagu magacaaba bay leyihin baطil wاlfasidu fasidna waa maxay makhtala wasfuhu wax sifadiisu ay nuqsaano ay soo gashay bfaqdi shardihi sharطihi haddii shardigiisa in la waayo sababteed aw naxwi dalik wixii lamid a qaaluu marka waxay yihahdeen marka wax farqi weyn udhexeeya ma laha oo intii un baa lagu wareegaya laakiin meelaha qaarkood marka madaxa laysla galo fiqiga weyn waxaad dareemaysaa farqi marka inuu jiro hadda marka wuxuu noo samey wuxuu yihi baطilna waxaan ku magacaabeynaa haddii khaladka uu soo galo fi lcaaqid aw almacquud aw الsiiqa فsاaجkan eh, waxaan ku magacaabana hadii shardi la waayo qاalيu marka waxay yihahdeen hadalka usoo socdin waa intan والcaqd الفاsidu caqdiga hadii la waa fasid maxaan leenahay fي martabaة bayna الصaحيiحi والbaطل wuxuu udhexeeyaa صaحيiحi iyo baطilkii marka waxay leeyihiin waxaan leenahay baطil maxaa ku xiga fasid maxaa ku xiga صaحيiح waa intee cinda الxanafiya marka waxay lehin wاbayc الفasidu marka bayci fasidkaha mثalا yaxsul bihi اlmulk lilmشhtarي qofkii waxa gatay waa u xasilaya oo waa qaadan kara waa la wareegi kara qofkii mushtarigaha إda اتصل bه الqبض hadii wixii gacanta ku dhigo ويkunu mulكا khabيiثا lakin wuxuu noqonayaa hanasho bmacna xun falaa yaxiل للbاaci الانtifاaع bihi shayga wuu kugu soo wareega lakin maku intifaaci kartid wy laakiin iyadoo ay saas ta haddana ويمkin waxaa suurtagala تصحيiح الفاسidi kii fasidkaa in la saxo إida uزiila الشharط المفsid في المجلس hadii la zuuliyo شhardigii waxaa fasahaadiyey fmثلا تusaale ahaan إidا baaca dirhama bdirhamayn haduu hal dirhm laba dirhm uu siisto fahuwa caqd riban waa caqdi riba ah fahuwa fasid waa fasid inkastoo uu fasid haddana yumkinu taصxiixu waa la asixi karaa waa la sixin karaa mna waa la asixin karaa biraddi axadi dirhamayn labada dirh midkood oo la celiyo hadalkan gunaanadkiisa wuxuu noqonaya jumhuurta waxay leeyihiin marba haddii fasid li waa baطil baطil hadii la aslama ma guntami wixii o dhan waa ka kac lakin kuwa waxay leeyihin maya aan kala saarno waa fasid waxaa ku xiga baطil waxaa ku xiga waxaa ku xiga صaxiix marka waxay leeyihiin haddii la yihahdo shayga kan waa fasid macnaheedu waa maxay shayga kan beyciisu aslan lama dhihi karo waxaan waa ka kac lama dhihi karo ee waa wax la haleeli karo la sixi karo lakin wixii waa wax sax mثalا qof baa wuxuu sameeyey mثalا nin baa nin kale wuxuu kaga bedeshay hal dirham bu laba dirham kaga bedeshay ama ribadii caadigu ku dhaco kale waxaan leenahay beeci waa asaxay laakiin si uu boqol kiiba boqol fuul u noqdo hala soxa laga daba tago في حين جمهورta l kuliba lugta lagu dhufto kagac waa intaa marka farqiga udhexeeya xanafiyada iyo jumhuurta وhذا التفريق kala saarka kan oo bayna الفاسد والباطل la kala saaro عinda الxanaفiyati agteeda agtooda ahaada majaalh الcقوud meesha arinkaa uu ka dhacayo waa waxyaabaha dealiska transactionska iyo contractyada kala gelayo wax kala galashadii wey duna alcibaada cibaadadka ma soo gelayo ama alcibaadaat cibaadaat soo maha faina alxanafiyata xanafiyadii yatafiquuna maca aljumhuuri jumhuurtay waafaqsan yihiin fi anaha laa takunu inayn cibaadaadka aanhin ilaa صaxiixatan aw baطilatan ama صaxiix ama baطil wax kaloo jira ma laha marka jumhuurta iyo xanafiyadu waxay isku waafaqsan yihin cibaadaadka haddii lasoo gaaro ama صaxiix ama baطil lakin marka cuquudda la gaaray waxayna saddex darajo aan u samayno fasid iyo baطil iyo صaxiix aan u samayno aan kala saarna bay leeyihin marka aan meeshaan ogaana marka wالnikaaxu اlbaطilu nikaaxa baaطilka ah lam yancaqid aslan aslanba ma guntamin ninka hooyadii guursaday oo kale ama gabar walaashii xagga nuugmada kula walaalooda aslanba nikax maba suurtoobinba walaa yactarifu sharcu biwujuudih sharciguna ma ictiraafay kaa inuu jiro biwajhin min wujuh ayi ariiqa arrintaas ma soconayso walidalik walida arrintaa darteed laa yaxtaaju alfiraaqu fiihi ilى طalaaq labadan ruux in la kala geeyo طalaaq uma baahno maala nin baa waxaa la ogaaday gabar buu guursaday kadib baa waxaa la ogaaday gabadhan uu qabo in ay walaashii ay too xagga nuugmada ay ku walaaloobeen xaladasma waa leey gabadhan fur miyaa leeyahy fur la dhihi maayo aslan ba waxaan lena waa baطil marka horuba khaldanaa saa darteed waa adiga gurigaaga adyada gurigeeda aado marka baطilka waa macnihiis waa saa ولاa يsتتبع أي أثر miن نسب أو غayrه meeشha ilmihii yimaadana labadooda mid loo tiirin n loo tiirin maayo wax ka soo baxayna meesha male laakiin gabadhii waa cido tirsanaysaa mala uktu min aradaac gursi waa cido tirsanaysaa وتactadu الmarأaةu haweeneyd waa cido tirsanaysa limaada ciddada maxaa keene sabab baa meesh la liاstibrاa in uurka la ogaado inuu faarq yahay oo mid kale meesha aan usoo gelin laa lxurmaةi اcaqdi اbaaطili maaha in la sharfiyo caqdigii baailka aslan ba aan guntamin ama alfasid soo maaha fayastatbic bacض اlaaثaar waxaa meeshii ka dhalanaya raad qaarkii watajiب اlmufaaraqaةu fiihi marka waxa waajiba in markaa la kala geeyo nikax fasid noqdo maala oo nikax biduun waliyin buu noqdo kale maxaa meesha dhalanaya maxaa dhalanaya marka waxa leeyahay alaaq samee markaasoo kale alaaq samee baa leeyahy lakin aslan haddaanu guntamin maa leeyahy nin walba gurigiisa aado arintan markaa ma soo gelayso meeshaasaan ku istaagayna wailaa hunaa biاlahi towfiiq